اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحلت لكم الغنائم وقول الله عز وجل وعدكم الله مغانم كثيرة wa hiya lilcaamati xataa yubayinahu rasuulu sala allahu alayhi wasalam wuxuu ku saabsan yahay qowli nabiyi nabiga hadalkiisii uu yidhi calayhi salaam uxillad lakum alkhanaa'im waxaan inii xalaaleeyey haddaad tihin ummaddan muxamediyada ah alkhanaa'im khaniimooyinkii lafdiga soo arooray wuxuu ahaa uxillat lii alkhanaa'im waxaa liii xalaaleeyey oo shantii shay ee nabiga calayhi salaam uu khaaska uahaa u lahaa ee uu yidhi ummadaha kale waxaa laiga dugay oo laiga khasiisay shan shay waxaa ka mid ahayd wauxilad liyalqanay marka ummaddiisaana loo xalaaleeyey oo waxaa nabiga loo xalaaleeyay ummaddiisana xalaal bay u tahay ummadihii naga horreeyeyna waa arki doonaa xadiidkaas soo socda qisata yuushac ibnu noon markay xoolo gaalada ay ka qaadaan oo xoog uga qaadaan waxaa imaan jirtay naar baa imaan jiray dabkaasaa dhammayn jiray oo eber ka dhigi jiray ummaddeenna ilaahay u xalaaleeyey subxaanahu wa tacaala yowmu badar maalintii badar masaa yowmu badar ayuu ilaahay xalaaleeyey subxaanahu wa tacaala oo uu soo dejiyey taxliilka iyo xalaalaynta haniimada nacam wa qaala allahu caza wajal ilaahay qowlkiisana ku saabsan uu yidhi wacadakum allahu ilaahay wuxuu inii yaboohay maqaanima kafiiratan aniimooyin fara badanoo taakuduuna ad qaadan doontaan marka facajala lakum haadihi khaybar baa la dedejiyey markii laga soo noqday fatxu maka oo waxaan ujeedaa laga soo noqday maka almukarama cumrat alxudaybiya sulx alxudaybiya sanadkii toddobaad ee ku xigay waxaa la qabtay khaybar baa la qabtay sanadkii sideedaadna makaaba gacanta lagu dhigayba marka maqaanib kaiira waya khaniimaduna lilcaamati dadka dhammaantiis muqaatiliinta ee dagaalamaya iska leh xataa yubayinahu rasuulu ilaa nabiga uu ka caddeeyo calayhi salaatu wasalaam oo qofka wax loo kordhinaayo iyo qofka khumuska wax looga daraayo kafaariska ee farasfuulka ee saddexda saami la siini raajilka lugeynaya halka saami leh say u kala leeyihin kuwa rudqiga leh een sahmi kaamila aan lahayn kuwa dagaalka oo dhammaaday gaadaal ka imaadeen waxba la siinayn ama la siini intaba nabigaa caddayn sala allahu calayhi waaalihi wasalam wahiya lilcaamati xataa yubayinahu rasuulu sala allahu calayh waaalihi wasalam qaala xadaanaa musadad ibnu musarhadin ibnu musarbal albasriy qaala bukhaari soo maray inuu yihi musadadun kasmihi magaciisa oo kale weeye qaala xadaanaa khaalid ibn cabdillaahi طaxaan xadaanaa xusayn ibn cabdالraxmaan can caamir ibn sharaxbiil الshacbi caamir ibn sharaxiil الshacbi can curwaة albaariqi radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alayh waalih wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi alkhayru farduhu macquudun waxaa lagu guntay fii nawaasiha foodooda alkhayru khayr iyo walajru ajr baa lagu guntay iyo walmaqnamu haniimo ilaa yowma alqiyama laga gaaro walmaqnamu intaas u keenay hadda musanifka oo mudaabaqat lxadiid litarjuma haniimadaas weey haniimadaas la xalaaleeyey ee fardahara ayaguna waxyaalaha sababta u ee lagu hela kamida ah ayuu musanifka u soo xadiidkan meel kalean ku soo maray khayrka iyo fardaha iyo ahmiyada ay leeyihiin iyo inuu maaragtay ay yihiin shay ilaahay khayr badan uu geliyey ilaa qiyaamu saacana nabiga alayh isalaatu wasalaam waa ku xorayoo waana bishaaro tusaysa islaamku inuu mar walba jiraayo oo baaqi ahaanayo dad muslimiin oo daahiriin ahoo muuqdoo cadowga aan u khuduucayn inay jiri doonaan ilaa qiyaama saaca laga gaaro taasayna caddaynaysaa xadiidku caddaynaya qaala xadaanaa abuاlyamaan alxakam bnu naaficin qaala akhbaranaa shucayb ibn abi xamzata dinaar qaala xadaana abu zinaad cabdullahi bnu dakwaan can ilacraj cabdiraxmaan ibni hurmusin can abi hurayrata radia allahu canhu cabdiraxmaan bnu sakhr dawsi ana rasuula اllahi salى اllahu alيh wasalam qaala wuxuu yidhi idaa halaka kisra madaxweynihii faris baa kisra la dhihi jiray laqab wey markuu halaagsamo falaa kisra bacdahu kisra ka dambaynay ma jirtuu nabig alayh الsalaatu wasalaam binisbati lilciraaq wey marka ciraaq laga hadlaayo kisrihii xilligii nabiga joogay calayh الsalaatu wasalaam markuu meesha ka baxay xilligii cumarba radia allaahu canhu ardulciraaq waxay soo gashay gacantii muslimiinta oo wax kisroo ka talin ma jirin wa idaa halaka qaysaru qaysar markuu halaagsamo waa boqorkii reer ruume ee asagana dhulkaa shaam iyo weyse falaa qaysara bacdahu qaysar dambe oo ka tawaalayni oo arrintaasi arradaasi madax ka ahaanoo shaam sii xukumi ma jirto gacanta muslimiintay soo geli doontaa weeyaan waa bishaara cadiima waana mucjiza min mucjizaatihi sala allahu aleyh wasalam uu ka sheekay laba dowladoodoo xilligaasi aad u xoog badnaa oon layslahayn waa laga adkaan doonaayoo jasiiratulcarab dad degan baa ka adkaan doona aan marba aan lagu sheekaysanin ayuu nabigu sheegay in la baabi'in doono gacanta lagu dhigi doono markaasaa ay dhacday arrintiina way dhacday xilliga cumar radia allaahu canhu yaa shaam iyo ciraaq ba la qabtay nabigu waa dhaarto wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi allaha naftayda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay latunfiqunna waa la nafaqayn doonaa oo la bixin doonaa kunuusahumaa kisra iyo qaysar kanzigooda iyo xoolahoodii niman xoolala dhiman bay hayeen barwaaqo badan ku jira dahab waxaan ahay inaan xidhanayn iyo xariir nimankaasi kunuustooda iyo bakhaarahooda iyo bunuugtooda waxaa lagu bixin doonaa fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa farda lagu gaday iyo mujaahidiin lagu diyaariyey iyo qalabkii dagaalka arrimahaasaa loo adeegsan doonaa bu yidhi nabiga sala allah alayh wasalam waqad xasal waana dhacday qaala xadaanaa isxaaq isxaaq bin ibraahim alxandari ibn rahaway qaala samica jariiran jariir baa maqlay buu leeyahay jariir ibn cabdilxamiid can cabdilmalik buuna ka warramay cabdilmalik ibni cumayr can jaabir bni samurata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi idaa halaka kisraa kisra hadduu halaagsamo falaa kisra bacdahu kisra xoog laoo ka dambayna ma jirto kii wakhtigii nabiga jooga calayhi salaatu wasalaam markii warqadii nabiga uu jeexjeexay ee loo diray dacwadiiyo diinta loogu yeeraayay uu jeexjeexay nabigaa habaalay calayhi salaatu wasalaam mazaqahu allah kula mumazaq baa la yidhi waana dhacday oo ilaahay baa koogoyey wiiluu dhalay baa toori ku kala jaray kadibna gabadhuu dhalay ayaa xukunkii la wareegtay markaasuu yidhi waa u dhammaatay nabiga sala allah alay wasalam laa yaflixu qowm walow amrin imraa waidaa halaka qaysaru qaysar markuu halaagsamana falaa qaysara bacdahu qaysar ka dambeyn hiriiqle ma jiro waladii nafsii biyadihi allah ku dhaartaye latunfiqunna waa lagu bixin doonaa kunuusahumaa xoolahooda fii sabiili illaahi baa loo adeegsan doonaa oo gacanta muslimiintay soo geli doontaa qaala xadaanaa muxamed ibnu sinaan qaala xadaanaa hushaym bnu bashiir alwaasidi qaala akhbaranaa sayaar qaala xadaanaa yaziid اlfaqiir qaala xadaanaa jaabir bn cabdilaahi radia allahu canhuma faqriga dhabarka laga hayn jiray ee ma aha faqiirka iyo xoolola'aanta ma aha qaala qaala rasuulu laahi sala اllah alay slam wuxuu yidhi uxilad lii waxaa lii xalaaleeyey alghanaa'im haniimooyinka yaa lii xalaaleeyey nabiga calayh salaatu wasalaam ummaddeenna ilaahay khaas oga dhigay oo xoolahaas gaalada laga qaadanayo cadowga ah in muslimiintaasi loo qaybiyo min khasaaisi haadilummabay ka mid tahay <clears throat> qaala xadaanaa ismaaciil ismaaciil almanqari almanqari ismaaciil atabudaki eh, ninki lihi jira wey qaala eh, by ismaaciil ibn cabdillaahi wey ismaaciil ibn cabdillahi alweysi ninkii ahaa ibnu ukhti malik malik ibnu anas baa abti u ah qaala xadaanii malikun <clears throat> ninkaan ku dhumay waa muusa muusa tabudaki kaas xadaanii maliku can abi zinaadin can acraj can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu alيh alih wasalama qaala nabigu wuxuu yidhi takafala allah ilaahay wuxuu u ballanqaaday u kafaalo qaaday liman qofka jaahada fii sabiilihi jidkiisa ku jihaadaya diinta daraaddeed u dagaalamaya inay kor noqoto laa yukhrijuhu uuna bixinaynin oo gurigiisa iyo reerkiisa uuna ka saarin ila aljihaadu fii sabiilihi waddada alle inuu ku jihaado waxaaneenoo bixiyay uusa jirin wa tasdiiqu kalimaatihi kalimaadka alle ee jihaadka ku boorinaya isagoo rumaysanaya wacdiga ilaahay inuu xaqiiqaya uu heli doono bian yudkhilahu buu ilahay u ballanqaaday inuu geliyo aljannata janno uu geliyo hadduu dhinto aw yarjicuhu uu soo celiyo ilaa maskanihi reerkiisii alladii kharaja minhu uu ka baxay maca maa naala isagoo wato wuxuu helayoo min ajrin ajri ah aw haniimatan wa haniima awda bimacnaa waa waay isagoo ajri haniimo wata hadduuna dhimanin ayuu soo laabanayaa haddii uu qaniimo waayo xoolo uu waayo oo dagaalkiina uu sidaa ku galana wuxuu la soo laaban ajir taam oo dhammaystiran haddii haniimo uu helana wuxuu helayaa ajir iyo haniima laakiin ajirkaa wuxuu ka yaryahay hadduu hongoobi lahaayoo haniimo la'aan uu soo noqon lahaa ajirkii taamkaa uu heli lahaayee kurbadaas iyo dhibaatadaasi aan wax dheef adduuna uu ka helay aysan jirin ajirkaa loogu buuxini qofka marka haniimo soo helana waa ka hooseeya wey qaala xadaanaa muxamed ibnu alcalaa abu kurayb alhamadani qaala xadaana ibn mubaarak cabdاllahi bn mubaarak almarwaziy can macmar bn rashidi can hamaam bn munabihin can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala nabiyu sala اllahu alayh waalih wasalam nabigu wuxuu yidhi hazaa nabiyu min alambiyaa nabi nabiyaashii naga horraysay ka mida yaa duulay yuushac binu nuun baa la dhihi jiray kamaa dakarahu alxaakim min ariiqi kacb alaxbaar xaakim naysaabuuri fii mustadrakihi suu sheegay waa nabigaasi waa yuushac binu nuun wey ninkii ahaa tilmiid muusa calayhi salaatu wasalaam markuu nabi muuse khadar aaday ninkii u khidmaynaya la socday ardaygiisii oo ilaahay subxaana wa tacaala u xuubsiibay nabinimo bacda muusa calayhi salaatu wasalaam oo dhulkaa shaam gaaladay haysatay inuu ka qabto oo uu ka xoreeyo loo diray baytulmaqdis omaa xawlaha ayuu ahaa nabi baa duulay ambiyada ilaahay ka mida faqaala liqowmihi qowmkiisii ciidankiisiibu wuxuu ku yidhi laa yatbacnii yuunan raacin rajulu nin malaka mulkiyey budca imra'atin haweeney caqdi nikaaxeed budciga maanta nikaax baa loola jeeda farjiga haweenka la dhahaa ee waxaa loo wadaa nin haweeney caqdiyey oo cismadiisii ay soo gashay wahuwa yuriidu doonaayo oo isku diyaarinayo an yabniya biha inuu aroosto walamaa yabni biha aan la aqalgelin weli hanqaltaag iyo indhataag ku jiro isku diyaarintii islaanta iyo kurbadan inay ku taagan tahay ciidanka laga soo raacin ciidanku hadhow jebinaya inuu dhinto diyaaroo maaha waxbaa ku taagan gadaal baa laga haystaa ninkaa ciidanka yuu soo raacna iska joogo reerkiisa iyo umuurihiisa ha tartiibsado walaa axadun qofna yuu raacin banaa buyuutan guryo dhistay oo walam yarfac suquufahaa saanqaafkii aan kor u yeerin nin gurigii intuu dhisay oo kor u soo yarqaaday weli aan dadin ninkaa asagaana yuuna isoo raacin waxbaa dhexda ka taagan howlbaa dhexda ka taagan kaa asaguna yuuna raacina gurigiisa ha dhammaysto walaa aakharu mid kale oo ishtaraa soo gatay hanaman ari aw khaliifaatin hala muxuu ahaa rimay ah geelah haba ribay ah oo soo dhowaaday wakhtigoodii wahuwa yantadiru isagoo sugi wilaadahaa ka dhalinteedii iyo dhalmadeedii sugaaya oo hasha maaragtay eh, dhays tahay oo wakhtigeeda uu soo dhowaadayoo uu mar walbaba isha ku hayo inay fool hallowdo meel cudlaha ku dhacdo dhurwaaga uu caloosha ka soo rido cabsi ka qabo mar walbaba isha ku haya kaasna yuunin raacin maxaa yeele hasha maxay noqon doontaa ma meelahaasa lagaga soo tegi doonaa ma baalbaa caloosha ka soo ridi doona waxaasaa qalbiga kaga jira intaa hayga haraan buu yidhi markaasuu iska reebayoo faqazaa sidaasuu ku duulay fadanaa wuxuu u dhowaaday min alqaryati magaaladii loo diray ariixaa baa la yidhi waqiila bayt almaqdes salaata alcasri xilli salaadii casar la joogo ayuu magaaladii u dhowaaday aw qariiban wax u dhow min dalika casarka wakhtigiisiibuu u dhowaaday faqaala wuxuu la hadlay lishamsi qoraxdii oo ku yidhi inaki adigu qoraxay maamuuratun waxaa tahay mid la amray inaad malcukasoo baxdo mashriq ood maqrib u dhacdo tartiibkaas iyo falagaas inaad ku wareegto amar ilaahay baad ku socotaa ilaa waqtigii kharaabka adduunka laga gaarayo saasaad ku socona amar baad ku socotaa waana aniguna maamuurun addoon la amray baan ahay inaan baytulmaqdes ama magaalada aan qabto qoraxda intayna dhicin yaa amar laygu siiyey see laysku waafajin marka rabbi buu marka beriyey allaahuma allow ixbisaa xabis calaynaa korkaana ku xabis qoraxdoo iyana dhaqaaqin ilaa aan magaalada ka furanno faxubisat waa la xabistay qoraxdii xataa fataxa allaahu calayhim ilaa ilaahay uu u furay magaaladii ay qabteen ayuu ilahay u maartay qoraxda yadaheed ku xabisay way dhaqaaqi weyde halkii bay taagan tahay wamaa dalika cala allahi bicasiiz makhluuq weeye ilaahay subxaanah wa tacaala amarkiisa iyo qudradiisay ku socotaa kun fayakuun bay ku socotaa marka hadduu ilaahay baryay ilahayna waa ka ajiibay waakii bay istaagtay qoraxdii fa alghanaa'ima magaaladii buu qabtay gacanta ku dhigay xoolo badan buu soo guray xoolihii asagaaba meel iskugu keenay jamaca alhanaaim fa jaaad way timid yacni wuxuu la jeeda ammaara dabkii dabkii imaan jiray o ummadihii naga horreyo dhanba saas ahaa xoolaha la soo aruurini halkaasaa la dhigi cirka waxaa ka soo degaysa naar dabba ka imaan litaakulaha inay taakulaha inay cunto ayay u soo degtay hadday hab soo tiri baa way booday dibbay u boodday falam tadcamha maynan cunin waa ka booday faqaala markaasuu wuxuu yidhi nabigii inna fiikum dadow dhexdiinna waxaa ku jira ghuluulan khiyaamo sariqa fi lqaniina ayaa waxaa la dhahaa quluul khayaama inugu jirta saa darteed khayaamana iska soo saara see lagu soo saari nin inuu iscaabeeya raba ma jirto kuwii xadayoo xoolaha meesha gashaday ee intaa dabka naartaa acunta intan adi reeba yidhi isma soo saarayaan markaasuu wuxuu sameeyey xeelad wuxuu yidhi falyubaayicnii hala mubaayacoodo min kulli qabiilatin qabiil kasta rajulun odaygooda qabiil walbaba ninka duqa u ah ee dhiisiga u ah muxuu ah, ama uaskay ah, boqor waxaa tidhaahdaba gacanta ha isaaro ha isalaamo bayco iyo heshiis gacanta ha igeliyo markaasay geliyeenoo fallasiqad waxay ku waxaa ku dhegtay yaddu rajulin nin qabaa'ilkii odayaalkii odayaashii ka mid ah ayaa biyadihi nabiga gacantiisii bay ku dhegtay dhab ah. fa qaala markaasuu wuxuu yidhi fiikum adigan odayga ah qowskaad odayga u tahay dhexdooda yualghuluulu khayaamada ku jirtaaye falyubaayicnii qabiilatuka qabiiladaadii oo idilba safa soo galaano gacanta ha isaarsaaraano falazaqad waxay ku dhegtay yadu rajulayn laba nin gacantood ow alaaa saddex baa biyadihi nabiga gacantiisa ku dhegtay faqaala markaasu wuxuu yidhi fiikum alguluul marka waa arrintii soo baxday hadda idinkeena marka khayaabaad alxadiida ku jirtaa wartaan zakeena fajaa-uu waxay la imaadeen bira'si baqarati neef lo'a madaxiis waxaad moodo oo min adahabi dahaba ayay meel ku xasaysteen ay soo jiideen iyagoo walwaalay ay keeneen fa xoolihii kale ay ku dhex rideen fajaءat inaaru naartii baa hadda timid faakalatha markaasay leeftay oo cuntay saasay ahaan jirtay adduunkii hore ummadihii naga horreeyey uma axala allah ilaahay wuxuu noo xalaaleeyey buu nabigu yidhi lanaa annaga alqanaa'ima hanaa'imtii inagu ilaahay noo xalaaleeyey oo noo banneeyey wax naaroo soo degi ma jirto ra'aa ilaahay wuxuu arkay subxaanah dacfanaa tabardarridaannada wa cajzanaa waxqabad la'aantaannada fa axallahaa waa noo xalilay lanaa annaga ummadihii hore ee xoogga lahaa ee buuraha iyo dhagaxyaha jabsan jiray ee xooga badnaa iyo cumrigoodana uu dheeraa uu muddo bal wax ku qabsan jiray innaga ma nihin cumrigoo yar iyo tabartiioo yar intaasaa iskuu keen imaatay marka nabiga calayh salaam wuxuu leeya ilaahay subxana wa tacala bifadlihi wa raxmatihi ayuu nagu xalaaleeyey wixii markaasi la qabto intaasi qabatay baa loo qaybinaya arbacatu akhmaas humusna waa laga saari oo nabiga calayh salaam iyo waaliga muslimiinta marka ninka hogaaminaya ayaa maamulaya oo shantii qaybood ee qur-aanka kariimka lagu sheegay buu u qaybinayaa baabu alqaniimatu liman shahida alwaqca wuxuu ku saabsan yahay alqaniimatu haniimadu yaa iskale liman shahida alwaqca dadka waaqicada iyo makaankan iyo gobada iyo gebagabada soo xaadiray ee dagaalka ka qayb qaatay kuwaasaa haniimada iskale waa aar cumar bin khadaab radi allahu canhu laga soo wariyey oo uu yidhi alhaniimatu liman shahida alwaqca dagaalka nin ka qayb galan baa haniimada iskale masaladaasna culummadu way qaateen qaar ka mid ah laakiin waxay leeyihiin qaarkood hadba imaamka siduu u arka wey haniimada waxaa iska leh oo xaq u leh dadkii dagaalka galay laakiin haddii dadka qaar imaamka uu talo u dhiibtay meel buu u dirsaday maalan meel buu yidhahdina sii joogo khaliifa adiga tahay buu yidhi muhimmadda islaamka uu leeyahay bay ku maqnaayeenay ku daaheen waxay ahaayeen ridii bay ahaayeenoo madad bay ahaayeenoo dadkaa dagaalamayay daba tuuraayeenoo hadday soo jabaan ay rabeen inu gargaaraan oo daba socdeen intaa haddii loo arko maslaxo qaniimada wabaa laga siinaya waxbaa laga siinayaa waxaan soo marray qisadii ninkii la dhihi jiray aabaan binu saciid iyo abu hurayre wixii dhex maray qaswatu khaybar markii ay dhaheen hasiinin iyo si iyo isku qaqabteen waa kii markaan soo marray qisadii ku saabsaneed waa cajaban liwabarin tadallaa min cujuuni da'nin qisadii ayadeed waan soo marray inuu ka siiyey qolana waan arki doonnaa oo aan dagaalka qaybgelin marka hadda maa yaraahu limaamu masaxa wixii imaamka uu masaxo u arko ayaa arrinta lagu maamuli qaala xadaanaa sadqa ibnu mufadl qaala akhbaranaa cabduraxmaan ibnu mahdi can malik ibni anasin can zayd ibni aslam alcadawi can abiihi aslam mowla cumar qaala qaala cumar bnu khadaab baa wuxuu yihi radi allahu canhu lowlaa aakhiru lmuslimiin muslimiinta aakhirkooda imaan doona ee gadaal ka imaan haddaynan ahayn maa fataxtu qaryatan magaalo ma furayn ilaa qasamtuhaa waan qaybin lahaa magaaladaasi bayna ahlihaa ehelkeedaas dagaalamay ee gacanta ku dhigay baan u qaybin lahaa kamaa sidii qasama nabiyu nabigaba uu u qaybiyey calayhi salaam khaybara khaybar meesha la dhihi jiray ee magaaladeeda yahuudda ilay markii la qabtay laba qaybood bay ahaydoo qaybna xoog baa lagu qabtay qaybna way isdhiibeenoo sulxi bay ahayd wixii sulxigaa ah waxaa luu beerihii nafashoo ka shaqaysta nis wixii soo baxana noo keenoo kharaaj baa lagula heshiiyey wixii laakiin xoog lagu qabtay waa kii la qaybiyey oo xataa cumar aan soo maray radia allahu canhu asagoo leh beer fiican baan ka helay khaybar ka helay famqii la dhihi jiray waqaf ka dhiga waa kii la dhihi jiray waa kacab binu maalik radi allahu canhu baan soo marray qisadiisii asagoo le ina min tawbatii an ankhalica min maali sadaqatan lilah uu dhihi jiray nabiga calayh salaam xoolaha an amsik bacda maalika isagana uu dhihi jiray waxaan haysani sahmigayi khaybar baan haysani marka qayb la qaybsaday oo xoog lagu qabtay iyo qayb sulxi ahaa oo gacanta nabiga ku jirtay calayhi salaatu wasalaam iyay u qaybsami jirtay sidii nabiga marka qaybtii xoogga lagu qabtay uu u qaybiyey oo kale yaan u qaybin lahaa haddaana ka baqaynin buu leehay cumar dhulkaa ardu sawaad ciraaq iyo dhul fara badan iyo shaam beeraley beero badan barwaaqo badan baa gacanta lagu dhigay marka haddii dee intan hadda maanta joogto in loo qaybiyo intan ayagaa carruurtooda unba hadhow ka dhaxli muslimiinta faraha badanee mashaariqal ardi wa maqaariba ka imaan doonta dhulkii lagu wada habsaday oo la wada leeyahay oo booska ma soo dhowaan kartid magaalo dhan hal nin iska sheeganayo ayay imaan lahaayeen taasaan ka baqay saa darteed arda kharaajiya buu u bedelay meeshii uu qaybin lahaa kharaaj buu u bedelay dadkii deganaa buu yidhi ka shaqeeya wixii ka soo baxana sanduuqa muslimiinta iyo khisnadda muslimiinta usoo shuba ayaa la yidhi maslaxadii caamkeed baa lagu maareeyey oo lagu maamulay <clears throat> marka waxaa weeye tanna baabka wuxuu ka waafaqsan yahay alqaniimatu liman shahida alwaqca cumar radi allahu canhu ma inkirin qasamtuhaa bayna ahliha buu yidhi inay leeyihin o xaqu leeyihin u arkay laakiin ayagana waa ka idan dalbay ijtihaadkaasna waa arkay waana isku waafaqeen ee asalka waxaa weeyaan ayagaa iska lahaa aayadda qur-aankuna sidaas ishaaraysa waclamuu annamaa hanimtum baa layidhi haniimada ayagii baa loo idaafeeyey oo loo nisbeeyey fa anna lilaahi khumusahu baa laga saaray inta kale ayagaa iska leh baabu man qaatala lilmaqnam qofkii u dagaalamaa oo gaalada oo la dagaalamaa inuu xoolo ka helo keliya hal yanqusu min ajrihi ajirkiisa waxma ka nusqaami nusqaan iska dhaafe waxbaba kuma laha ajir nusqaan iskaba dhaafe waxbaba kuma laha qaar ba waxay leeyihin wuxuu musanifka u wadaa raxmatullaahi calayh hadduu ajur iyo ilaahay dartii u dagaalamayo laakiin adduunye raadisna ay taabic tahada iska raacsan tahay dagaalanoo alla dartii u dagaalamee shahiidan haddaad dhimatana shahiid haddii kalena nasri iyo guul iyo dhaqaalo aad meesha ka heshid buu isleeyahay alla dartiina u dagaalam isku dhex daray marka asaga ajirkiisi baa nusqaamay qaala xaddaana maxamed binu bashaar bin daar qaala xaddaana qundar maxamed binu jacfar qaala xaddaana shucbat bnu xajaaj alwaasidi can cmr ibni dinaarin qaala samictu waxaa maqlay buu leeyahy aba waayil shaqiiq bnu salma qaal xadaanaa abu muusa alashcariyu baa noo warramay radi allahu canhu qaal qaala acraabiyu nin reer baadiya lilnabiyi nabiga calayh salaam wuxuu ku yidhi alrajulu yuqaatil nabi allow nin baa dagaalami lilmaqrami aad xoolo soo heshi darteed wاrajulu nin baa yuqaatilu dagaalami liyudkara in la sheeg sheegoo la yidhahdo geesi haliyayah oo dagaalamay weeye taarikhda lagaa qoro buu isleeyahay wayuqaatilu mid baa wuxuu dagaalamayaa liyuraa in la arka makaanuhu booskiisa iyo meeshiisu wuxuu dagaalamayay man keeba fii sabiili illaahi ilahay waddadiisa ku taagan oo jihaad lagu magacaabi karaa faqaala nabigu wuxuu yidhi man qaatala litakuuna kalimat llahi iyo alculyaa ninkii ilaahay diintiisa inay korayso u dagaalama fa huwa kaaunbaa fii sabiili illaahi waddada ilaahay ku taagan jawaabtu waxay noqotay in aan waxba aan la qaqaybinin wax allaala wixii aad o dhanba waxba kama jiro haddaynan ahayn litakuuna kalimat llaahi hiya culya diinta inay kor marto intaan baa laga soo reebay wixii kale waba kama jiraan marka ninkii man qaatala lilmaqrib muxuu noqday inuu fii sabiili lahi soo gelin wey baabu qismat limaami imaamka qaybintiisu maa yaqdamu calayhi waxa xoole ee u soo gelaya ee ama hadiye loogu keenaaya ama madaxda iyo mulugta iyo boqorrada waqtigaa jira ay usoo hadiyeeyeen ama ay saxaabada u keeneen ama qaniimaho loo keenay gacantiisa wixii soo galaa qaybinta uu qaybinayo wayakba wuxuu u dhigayaa ouna iloobaynin liman lam yaxduruu qofkaan soo xaadirin ow qaaba canhu ka maqnaa meesha wax lagu qaybsanna in wax loo dhigo ninkii maqan si cibaadibi dhalay iyo waxaa inaan la dhihine qofka maqan haddii loo arko inuu baahi ay hayso haddii loo arko inuu mudan yahay in dhaqaalahan imaaday wax loo garto in maaragtay inta joogtuun aan la siinine kuwa maqanna la tixgeliyo saasuu ka hadlaya oo mararka qaarna la dhihi jira anagun baa joogna waxay dhihi jireen <coughs> oo mashhuur agtooda ka aheyd alhadiyatu liman xadar saasay dhihi jireen hadiyada qofka soo xaadiray goobta jooga wax ugu qaybsanaayo unbaa iskale bay dhihi jireen inta maqan shaqa kuma laha wayna dhacdaa meelaha meelaha qaar in markaa wax caam oo dadku ay wada lahaayeen in dadka markaasi joogtay ka soo dhacday ay qaybsataan oo kala googoostaan way dhacdaa tala meel iskugu imaaday in dadka aan tala looga maarmi karin taladoodii ama dambe laga gelin war hebel baa naga maqan aan sugnama aan la dhihinna way dhacdaa wax mansaboo la qaybinaayo iyo mahaam laisku dhiidhiibaayo in inta maqanun ay isku wareejiyaanoo dad kawa muhiimsanoo ka maqan aan xisaabta lagu darsanayadana way dhacdaa sidaa marka sax ma ahee dadka maqan haddii ay baahi iyo duruuf jirto ama ay mudan yihiin waa in wax loo dhigaa wey xadaanaa cabdulaahi bn cabdilwahaab qaala xadaanaa xamaad ibnu zayd ibnu dirham can ayuuba ibn abi tamiim asakhtiyaani can cabdilaahi bn abi mulaykata ana nabiya sala allahu alayh wasalam uhdiyad lahu waxaa nabiga loo soo hadiyeeyey aqbiya kootiyaal iyo kooran min diibaajin diibaaj laga sameeyey noo xariirta ka mid aho ibriisan iyo waxbaa ugu yar afmeeray musarara waxaana galwis looga dhigay bidahabi dahab baa galwis looga dhigay dhalaalaya bahalo kooran oo caalami oo quruxsan oo xaggana maarata xariir lagu qurxiyey xaggana dahab looga dhigay galwis yaa nabiga loo keenay sala allahu alayh waali wasalam dahab galwis looga dhigay faqasamaha wuxuu u qeybiyey fii naasin dadoo min asxaabi asxaabtiisa ah ayuu wax ka siin siiyey wacazala minhaa wuxuu ka soo siibay waaxidan halkooti limakramata binu nawfal zuuri oo meesha joogin buu gaar oogu dhigay fa mar dambuu maqlay duqii makrama ahaa waa miswar aabbihiise wa maahu ibnuhu fa jaa'a waa yimid wa macahu ibnuhu miswar miswar binu makrama wiilkiisaasoo la socdo yuu imaaday odaybaa nakici nabiga calayh salaam alaaba u timid baa maqlay u wax ka doonanna buu yidhi faqaama wuxuu istaagay odaygii cala albaabkii nabiga gurigu ku jiray yuu hor istaagay faqaala markaasu wuxuu yidhi udcuhu lii wiilkiisi buu ku leeyahay orad nabiga ii soo baxdheh ha imaado waa oday fasamica anabiyu sala allahu aleh wasalam wuxuu maqlay sawtahu hadalkiisa wiilkiiba hadal isku celcelinayaan ma nabiga ilaahay baan soo baxdhihi kara oon adiga kugu yeedhi kara inaad u tagto sooma dhaanteen hadallo noocaas oo kale bacdi riwaayaad ishaareen markaasuu wuxuu yidhi waa ku yeeli rasuulkee orad adiga warka gaarsii warkiibuu nabiga sii maqlay sala allahu aleh wasalam waa diyaarsan yahay nabiguna kootii buu sii diyaariyey fa akhada wuxuu soo qaaday qaba'an hal kootii ama kood ah ama waxyaalaha la xidhe ee qaba la yidhahda horta gabaal ka jeexan fatalaqaahu bihi markaasuu deena la kulmay koortigiibuu kula kulmay nabiga calayh salaam ninkii mahrama ahaa wastaqbalahu weliba wuxuu qaabiliye u jeediyey xaggiisa biasraarihi galwisihiisi dahabkaa ayuu saa u tusayaa iyo midabadii qurqurxsanaa faqaala wuxuu leeyahay nabigu yaa abaalmiswar miswarkan kula socda ninka dhalay mahrama ahow khabatu haada kootigan waan diyaariyo waan qariye laka adiga dartaa yaa meel kuugu dhigay waa sii farxaya waxaan adiga dartaa ayaan kuugu dhigay kuma iloobin meel adag baad agtayna ka joogtaa bay ka dhigan tahay waa farxaya qofku yaa abalmiswar khabatu haada laka adigaan kuu dhigay wa kaana fii khuluqii shay buu leh raawi xoogow akhlaaqdiisa dabeecadiisa xoogow waa ku yar jiray nin reer dabeeca adag buu ahaayo nabiga calayh salaatu wasalaamna wuxuu yaqaanay sida uu saxaabadiisa oola macaamilo oo qof walbaba mansiladiisii iyo meeshuu mudan yahay uu u dejiyo oo qof walbaba waxa uu ku qanciyo sidau ku raalli noqdo ayuu yaqaanay calayhi salaatu wasalaam qofka wuxuu leeyahay maxaasin badan buu lahaan karaa xoogowna waa lahaan karaa dhaliila in dhaliishiisaas marka lagu tuuro sax ma aha dhaliishiisa in lagu tuuro sax maaha leannahu qof sidiisaba ijaabi boqol kiiba boqol hagaagsanmaba jiraba markaa waa soo marray qisadii ama waa mari doonnaaye qisadii mashhuurkeeda ood garanaysaan abu sufyaan nabiga alay slam markuu maka qabtay uu dhihi jiray cabaas baa rag istiqaano ibn adeer ay ahaayeen markaasuu nabigu ku yidhi nabi allow abu sufyaan waa nin ammaan jecel ee xogow kelima ah oo uu yar ku yar badbato oo uu xasaasiyadan qalbigiisa kaga jirta iyo xoog ba lagu qabta iyo waa isdhiibaydaasi qalbigiisa ay kaga baxdo dadkana xogow uu kaga yaxyaxbaxo u dheh buu yidhi nabi allow markaasuu wuxuu yidhi man dakhala daara abu sufyaan fahuwa aamin guriga abu sufyaan ninkii galaa gaaladii buu la hadlaya nabigu waa aamin oo markaas waxay dhn abu sufyan halkaasuba qiimahaasuu baleeyahay asagana radia allahu canhu waa raadli noqday oo sidaasuu maarata ku raadli noqdo mabsuud ku noqday ninkan marka saxaabiga ah ayuu nabiga alay slam intuu kala tegay qaaday halkiisa ugu tegey waxba dhibaato male qofka faadilkaa ah, ku mafduulaho uu ka fiican yahay oo ka qiimo badan yahay inuu iska jiido ziyaarto cidda oo u tago wax u geegeeyo u tawaaduco u tanaasulo waxba dhibaataa ma laha iskuwadkaa ummadda iyo mufaa'idadaa kale laga heli iyo dabeecada wanaagsan ee dad badan ay arkayaan ee ku soo hanuunayaan ayaa laga gaarayaa waxay ku yeelina ma laha wa rawaahu ibnu culayata ismaaciil can ayuuba wa qaala xaatim xaatim wuxuu yidhi bin wardaan xadaanaa ayuub can ibn abi mulayka can miswar bin maqrama qadimat cala nabiy aqbiya buu yidhi nabiga waxaa u soo gashay kootiyaal taabacahu can ibn abi mulayka ayuu ku mutaabicinaya ibn mulayka iskugu imaadeen ayuubkan iyo ninkaa la yidhaahdo xamaad ibnu zayd ayaa ismutaabicinaya sheekoodana waa maraykankaas iskugu imaadeen baabu kayfa qasama nabiyu see nabigu u qeybiye calayh salaam quraydata qurayda wanadiir iyo nadiir reer banu nadiir iyo qurayda laba qabiiloo reer yahuudada ahaayeen wayna kala duwanaayeenoo qolana waaba la raray oo waxaa la yidhi waxba ina layn mayna khiyaamo yaad samayseen waxaa hadda la yidhaha khiyaamo qaran oo kale tugtiya ugu xumeyn bay sameeyeen oo nebi moxamed sala allahu alayh waaalih wasalam bay shirqooreen inay dilaan bayba ku tashadeen marka waxaa la yidhi baxa oo waxaad qaadan kartaan qaatoona dhaafa layidhi bani qurayda dhulkoodii iyo beerahoodii la dhihi jiray xasaan radi allahu canhu uu ku gabiya uu dhihi jiray wahana calaa saraati bani lu'ayin xariiqu bilbuwayrati mustadir buwayra la dhihi jiray meeloo beero badan oo timir badan bay ahayd marka dhulkaasoo dhan fey bay noqoto gacanta nabiga alayh salam bay ku jirta nabiga laakiin masaalixda caamka fardaha iyo hubka iyo masaalixdiisa kusoo darinayso waxaasu ku bixin jiray ama bani qurayda ayagoo raggii oo dhan markay nabiga calayh salaatu wasalaam ay dhabarjabin ku sameeyeen cadowgii ka soo duulay maka ay u hiiliyeen waa soo marray qisadii sacad binu mucaad xukunkiisii waa kii la laayey haweenkii carruurtii iyo dhulkiina waa la qaybsaday wamaa acطaa wuxuu bixiyey min dalika xoolahaasi banu nadiir iyo qurayda wamaa acطaa icطaahu nabiga bixintiisa min dalika arrinkaasi uu ka siin jiray min nawaa'ibihi waxyaalaha nabiga kusoo dariye ee mahaamta iyo umuuraha kusoo dariya ee u baahan in dhaqaalo lagu maareeyo xoolo u baahanna nabiga calayh salam waa ka ordi jiray haddii hub loo baahdo haddii ciidan loo baahdo rag la diray haddii loo baahdo baahi agoon iyo hadday imaato araamil hadday timaado qaraabadiisa baahan waxaasa lagu oodi jiray marti hadday u timaado nawaaib baa la yihahda alxawaadi ma yaxduu cala rasuli sal slam min alumuur qaala xadaana cabdullahi bn abi aswad qaala xadaana muctamir ibnu sulaymaan ibnu darkhaan cala abihi sulaymaan ibnu darkhaan ataymi qaala wuxuu yidhi samictu anas binu maalik radi allahu canhu baan maqlo yaquulu leh kaana arajulu wuxuu ahaa ninku yajcalu linabiyi ninka saxaabada kamida weliba reer ansaareed kamida wey yajcalu linabiyi nabiga wuxuu u yeeli jiray calayhi salaam ana khilaatu geedo timir ah aw ana khalaat xabada geedahoo timir ah yay nabiga calayhi salaam maal u siin jireen oo dhihi jir nabiga allow beertaydaas balgeed hebel wixii ka soo go'a adigaa iska leeya adiga reerkaada goosta waa la sugi sanadee wiii kasoo gaa wa laga gurgura jiray saasaa nimaga maal loo siin jiray xata اftataxa quraydata beerihii iyo dhulkii quraydo ilaa uu ka furto wالnadiira iyo nadiir beerahoodii fakaana bacda dalika markaa kadib waxau ahaa nabigu yaruddu calayhimkii u celiya beerihii maalka u haystay nabiga ala slam geedihii waa iskaga celiyey saxaabadii ansaartii wuxuu yidhi khalaas hadda waan ka kaaftoona waa mahadsantiin wey baabu barakati اlghaazi qofka haaziga ahee duulaya ee mujaahidka ah barakada ilaahay uu geliyey fii maalihi xoolihiis say u barakaysan yihiin xayan hadduu nool yahay bay barakaysan yihiin mayitan hadduu dhintana waa barakaysan yihiin maca nabiyi saxaabi nabiga la nool hadduu ahaa iyo wa ulaati اlamri madaxdii nabiga ka dambaysay hadduu la noolaa midkay ahaataba qaasigu waa mubaarag wey qisadan zubayr binu cawaan buu keenayaa marka waxaa la dilay macalwulaati baa la dilay nabiga calayh salaamna saxaabadiisiibuu ka mid ahaa zubayr xawaari rasuuli illaahi buu ahaa oo markaa isaguna mubaarak uu ahaa qaswada ka qayb galay in badan soo maray qisadiisaan soo qaadanay xadaanii isxaaq ibn ibraahim alxandari qaala qultu liabi usama waxaan ku idhi buu axadaakum hishaam binu curwata can abihi can cabdillahi bni zubayr bay warramay jawaabtu nacam wey qaala wuxuu yidhi cabdullahi bnu zubayr lamaa waqafa zubayru zubayr ibnu cawaam ibnu camati rasuulilah ibnu camati rasuulilah safiya binti cabdilmualib baa dhashay ah, xawaari rasuulilaahi weeye xawaarigii nabiga calayhi salaatu wasalaam zawju eh, asmaa asmaa bint abibakar zawjkeedii weeyaan ninkaa qiimaha badan markuu istaagay yowmaljamal maalintii ratiga jamalku waxay ahayd waqa la magac baxday oo dagaalkii dhex maray mucaawiya cali ritiga ay saareed umuna caaisha radia allahu canha oo dhinacan mucaawiyo jirtay ayaa loogu magacdaray dagaal lagu hoobtay ayuu ahaa markii dambena ritigii gacanta cali ay ku dhigeen oo ummulmuminiin la badbaadiyey la yidhi hooyadiin qabta meel fiican geeya waa kii dhihi jiray waqcada ayada oo lagu hobtay oo nasiib darro iska aheyd laakiin ijtihaad saxaabada nin walbaba uu ijtihaadayey kuna uu arkaya in dowladda hoggaankeeda uu asaga mas-uul ka yahay oo baycadiisa ay xaq tahay wayna ahayd oo cali ah in markaa asaga waxaan ahayn oo calan taaga uusan jirin oo laga amar qaato kadib deena umuuraha kale la xalxaliya laisku haysto midna uu leeyahay dhiig baa iga maqanoo cufmaan baa la dilay raggii dilayna cali baa ciidankiisiiba ku jira waa daba socdaaleh ijtihaadkaasuu nin walba qabsaday saxaabadii jaliilka haysa nabiga calayh salaam wey caaisha dhankana jirtaa marka markaa dagaalkaasi maalintuu dhacay zubayr ibnu cawaam xagga jamal buu jiray agga wuxuu jiray mucaawiya iyo caaisha xaggeeduu jiray laakiin markii laisku soo dhowaaday ayuu fikirkiisii uu bedelay waa iskaga istixaabay dagaalkii meel geed hoostiisuu iska saaxday asagoo jiifaa nin ka mida ah ciidankii cali kurka ka soo jaray madaxiisii asagoo walwaalinayoo wada ayuu imaaday markaasaa waxaa wuxuu yidhi ninkii ahaa zubayr baan diray cadowga ilaahay madaxiisina waa kan basharaka allahu binaar buu yidhi ilahay naar ha kugu bishaareeyuu yidhi ma zubayr baa dishay niyadiisaan ogaa khiyaarnimadiisaan ogaa ijtihaadkiisi baan ogaa ninaan dagaal isu soo horbaan lahayn ma ahayne waa ka baxay maxaa u daba socotaa u dilaysaa bacdi riwaayaat waa tukanaya waa dilayna waa la yidhi waxay ahaataba zubayr radia allahu canhu wa ardaa maalintaasuu istaagay yowma aljamal dardaaran buu marka bixinaya wiilkiisa cabdullahi buu la dardaarmaya carruur badan buu lahaa ilaa sagaal waa arki doonaa wiila iyo gabdhaba kale ah dacaani waa ii yeehay buu leeyahay aabbahay <clears throat> faqumtu ilaa janbihi dhinaciisaan istaagay faqaala markaasuu wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygiiow laa yuqtalu lyowma maanta lama dili doono ilaa daalimun mid gardaran aw madluum iyo mid laga gardaran yahay unbaa la dili doonaa dadka ijtihaadba ha ahaatee midna sawaab buu ijtihaadkiisa ku yahay midna waa ku khaldan yahay daalim iyo madluum umaa maanta dhiman doona ama daalimun qof daalim ah <clears throat> aw madluum mid laga gardaran yahay oo dagaalkama intuu iskaga insaxaabay la dili doono iyo daalim daba socda wa inii anigu laa uraani isma arka buu leeya ilaa sauqtalu waa lay dili doonaa alyawma maanta madluuman xaalaan ahay anoo madluuma oo qofna aan dhiiggiisa u jeedin ayaa mid iga gardaran idili doonaa buu yidhi waa awliyaa ullaahi wey waxbaa u daahiray ama waxamahuu ahaa calaamaad baa iyo ruyo iyo waxbaa dhici karta waxunbuu arkay marka wuxuu leeya ma arka oo ma ictiqaadinayo ilaa sauqtalu alyawma madluuma waina min akbari hamii aniga walbahaarkayga waxa ugu weyn waxaa weeyaan la dayniya aniga dayntayda waxaan ka walbahaarsanaya igu daran maanta ee calooshayda ku taagan waa daynta dadka een qabo taasaan ka walbaharsanaya bu yidhi wax laga walbahaaro dayn iska qaadan hadda jirto oo kale ma aha dadka aad bay u cabaadayaan bee mushtarkii iyo dadka dhaqaalaha aad bay u cabaadayaan waxa ay sheeganayaan wax la arkay oo la maqlay maaha oo masale u baahan hadda in laga dhigto xadiidu saaca in maaratay muxaadaraad iyo masaa'il gaara laga hadlo oo ummadda laga wacyigeliyo u baahan wey daynti sida dadku intay iskaga qaadaan ayna danba oga lahayn in badan baad arkaysaa dad cabaabaya nin baa maalin dhawti ugu lahaa arrintaas ummadda ha lagala hadlo ayuu ugu lahaa dayntii si la yeelaa la garanaya qofkaas oo walbahaarsan murugsan indhaha laadlaadinaayo calaacalaya yuu ku imaanoo kurba ku taaganta kurbada marka laga faydo wixii loo dhiibana dhabarka unbuu kuu duwi halmara dib danba kugu soo noqon maayo dukaamo dhan baa kacaya oo dhaqaalihii dhan baa murmuraya oo xoolo dad leeyihiin baa sidaa ku dhumay marka waa arrin khatar adduun iyo aakharaba dayntu waa wax laga khasaaraa wey maalintiina habeenkiina waa xasra iyo nidaamo maalintiina dulli iyo wejigabax wey aakhara haddii la gaarana qabriga qofka maaragtay camalkiisa saalix ahaa maba helayaba dhimashaduna hadde waxaa weeyaan gacanta ilahay ku jirtaayo goor la dhimani lama ogayo meel lama soo jiro hadda wuxuu ii sheegaya in qofka dhintay allah u naxariisteen ku tukanay hadda an saac maantu istaaga ka duulaa laleeyahy oo nafta ka baxday marka xaalka halkaasuu maraya marka wuxuu leeyahy saxaabigan jaliilka wa ina min akbari hammi murugtayda ugu weyn waxaa weeye la dayni aniga dayntayda afatura ee ma kula tahay oo ma u malaynaysaa yubqii inuu soo reebayo daynunaa daynteenna markii la bixiyo min maalinaa xoolaheenna shay waxaynu ka soo haray ma kula tahy waxaan haysanoo dhan dhulba waa marki doona xoolihiisa xoolo badan buu lahaa oo ma guurtaa markaan wada bixinno oo wada gadno ood gadagado dayntii markii la bixiyo wax inu ka soo horay makula tahay buyidhi waa ka socda faqaala wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygiiyow bici waxaad gaddaa maalanaa xoolaha naga dhammaan wada iibi xarash faqdi daynii dayntayduun iga bixi daynta igu darane inta nool siunbay ku noolaane wixii dayna iga bixi qofka hadduu dhintana waxaa ugu horeeya bacda tajhiizi dawrihi marka xabaalkiisii iyo umuurihiisa laisku dibagareeye kadib waxaa ugu horeeya dayn baa ugu horraysa markaasaa wasiyada iyo dardaaranka lagu xijin markaasa wixii soo haraa ay tarakada iyo dhaxalka iyo markaas haddee laiskugu imaanoo la qaybsanoo la dhaxli inta ka hor daynba haddii meel jirto dhaxal laga hadli maayo dhaxal laga hadli maayo faqdi dayni iga bixi wa usaa wuxuu dardaarmay zubayr biului ulu waa intaasoo wax soo haraan haddii xooli wax soo haraan inta soo hadhaa intaan la qaybsanin uluna ii sadaqee buu yidhi ah, dayntana iga bixi uluna ii sadaqee ilama u bannaantaha qofka in xoolihii saddex meeloodoo meel u dardaarmee wa uluihi uludka aad ii sadaqaynaysana naftirkiisa saddex usii qaybi oo uludkiisa libaniihi ayuu u dardaarmay ninka lala hadlaayo cabdulaahi ah oo carruurta cabdulaahi zubayr u weynaa oo asaga qudhiisa wiilal waaweyn lahaa carruurtaas oo oon dhaxal helaynin carruurta ayagaa awlaadu waa awlaadulawlaad wey waa maxjuubiin waxba ma marka ninkan isaga ee shaqadaa iyo muhiimadaasi loo igmaayo loo dhiibaayo in carruurtiisa xaas weeya asigana ay wax ka helaan ayuu damcay wuxuu yidhi ulu saddexmeelada meel horta waan dardaarmay ii sadaqee sadaqadiibuu sii dhexgalay marka wuxuu yidhi saddexmeelada meel meeshaa aan ku yidhi qurubkaa saddexaad saddex u sii qeybi oo meeshiis carruurtaada ayaan siiyey oo u dardaarmay buu yidhi wa uluihi libaniihi cabdullaahi ibnu zubayr buu u dardaarmay yacni baniihi wuxuu u wadaa bani cabdillaahi ibnu zubayr buu wadaa yaquulu wuxuuna leeyahay wuu ku faahfaahinaya uluuulu uluuulu bay leeyihiin oo waase fain fadala hadduu soo haruu yidhi min maalina xoolaha annaga fadlu wax xambaad markii deynta la biixdo wax ka soo haro bacda qadaa'i dayni daynta marka la guda kadib hadduu wax soo haro fa uluuhu ulukiisa waa ulukahada uludkaas ulu ulukii weye fa uluuhu ee uluu uluihi saddex meelood oo meel markaad u qaybiso meeshaas ayadaa saddex intaa usii qaybiso saddex meelood oo meeshiisaasi liwaladika carruurtana iskale cabdullaahi bnu zubayrow saasuu yidhi qaala hishaam baa wuxuu leeyahay hishaam binu curwa oo qisadan dee dadka awowgiis weeyaba ninka laga hadlaaye wa kaana bacdu waladi cabdilaahi cabdulaahi binu subayrkaasi loo dardaarmaya wasiga ah caruurtiisa qaarkood waxay ahaayeen waazaa kuwa ay isku eyni yihiin oo aqraan yihiin bacda bani zubayr zubayrkan odayga ah dardaarmaayo caruurtiisa qaar ka mida waxaa isleekaa cabdulahi carruurtiisa marka cabdulaahi caruurtiisa adeeradood bay leekaayeen qaarkood qaar baa adeeradood leekaa sida khubayb oo kale oo cabdulaahi binu zubayr abu khubayb baa lagu kuyeeye uu ku curtay iyo wacabaad labadaasinima waa weyn oo zubayr carruurtiisa qaarkood ay isleeg yihiin adeeradood bay isleekaayeen dadka wax loo dardaarmay marka ka mid yihin ayaguna walahu waxaa u sugnaa lahuda waxaad u celin zubayr baad u celinaysaa cabdillahi u celinin walahu zubayr wuxuu lahaa yoomaydin maalintaasi tiscatu baniina sagaal wiil iyo wa tiscu banaatin sagaal gabdhood ayuu lahaa sagaal wiil iyo sagaal gabdhood iyo afar haweena intaasuka tegi qaala cabdullaahi baa wuxuu yidhi cabdullahi bnu zubayr fajacala wuxuu gudagalay yuusiru inuu ii dardaarmaya aabbahay bidayni dayntiisi uunu ku celcelinaayo oo yaquulu uu leeyaha bunaya wiilkaygiiow in cajasta haddaad ka cajistood ka tabar dhigto can shayin shay oo minhu dayntii ka midood bixin weyday kuu yaraad hadday meel afrika kaa yargasho fastacin waxaad kaalmaysataa calayhi dayntaa cuslaatay mawlaaya aniga mawlahayga mawlahayga kaalmayso oo ku tawasub qaala wuxuu yidhi fawallahi baan ku dhaartay buu yihi cabdullaahi maa daraytu ma garanin maa araada wuxuu oola jeedo mawlaaya aabbaha xor buu ahaaye mawluhu sheegi waa kee waan garanba waayey xataa qultu ilaaaan ka dhaho yaa abati aabbow man mawlaaka mawlahaada aan kaalmaysan waa kee qaala wuxuu yidhi allahu ilaahay wey ilaahay waa mawla aladiina aamanuu dadka muminiinta mawlahoodii wey marka ilaahay baa mawlaheeda oo gargaarahayga oo naasirkayga ilaahayga mawlahaygaa gaalmaysaoo yaa mawlaa zubayr dheh markay wax kugu adkaadaan qaala wuxuu yidhi fa wallahi baan ku dhaartay cabdullahi wuxuu leeyahay maa waqactu kuma dhicin fii kurbatin walbahaar min daynihi aabbahay dayntiisii wadhaariguma qabanin markii dambe duqi dhintayoo xoolihii wixii wahusha guda galay ilaa markay ugu adkaataba qultu waxaan dhahayay yaa mawlaaha zubayr zubayr mawlihiisiiyow iqdi canhu ka gudayno dayntiisa ka gud baan dhahay waynu ugu adag tahay maanta in faraj noo fur fayaqdiihi markaasuu ilaahay gudaayay oo faraj loo furamaayey oo arrinta sahlanaanaysay faqutila zubayru zubayr siduu uu ka hadlay ee uu ka shakisnaa qutila waa la dilay zubayru radia allahu canhu waa la dilay isla maalintii ywma aljabal walam yadac kama tegin diinaaran shilin dahaba walaa diraaman shilin fidaana kama tegin wax lacag oo naqdi ah oo kaasha kamuna tegin muxuu ka tegey dhul muguurta oo beere iyo dhisma leh ilaa aradiina dhulal buu ka tegey minha ay ka mid tahay alghaabatu dhulkii qaaba ahaa ee madiine ku yaalay dooxada iyo beeraha ahaa qaaliga ahaa ayuu dhul badan ka maalgashaday oo haystay yuu lahaa intaa waa ka tegey wa ixdaa casharata daaran kow iyo toban daarood cimaarana waa ka tegey daarah bilmadiinati magaalada madiinana koo iyo toban guribuu ku lahaa wa daarayni laba daaroodna bilbasrati basru ku lahaa wa daaran daara bilkuufati kuufuu ku lahaa wa daaran hal daara bimisra misr buu ku lahaa intaasoo daarana waa lahaa dhulkaana waa lahaa laakiin lacag gacanta laguma hayo qaala cabdullaahi bnu zubayr wuxuu yidhi wainamaa kaana oo duqan see dayntan intaasoo dayna maxaa geliyey marka uu ka calacalayo wuxuu leeyahay wainamaa kaana wuxuu ahaa daynuhu dayntiisa alladii calayhi korkiisa ay ahayd wuu ka calaa cali waxay ahayd sababtu ana rajulin aamina oo qiimo badan ayuu ahaa ana rajula ninbaa kaana yaatiihi oo la imaan jiray zubayr ibnu cawaaq bilmaali xoolo markaasuu fa iyaahu uu dayna ku ammaansan xoolo u keena ulenayahu zubayrow xoolahan taashka ah waxaa weye ammaano weeyaan wadiico weeye ihay ayuu dhihi fayaquulu zubayru wuxuu leeyahay markuu saa dhaho laa maya ammaano ma aha walaakinahu salafun waa dayn ayuu leeyahay ninkaa waxaanahay ordaya shaqaysanaya waxbaa igu dhumi kara siba wax iga noqon karaan hadhow sumcad xumabaa isoo raaci karta ma aha ammaano meel iska ooliye igu qoro dayn aad igu leedahay weeye mar allaala markaad u baahantana ii sheeg way bannaan tahay marka in xoola lagu dhintay oo ammaano oo meesha ii dhig lagu yidhi aad dukaanka iskaga dhex darsan laheed oo iskaga tasarufi laheed biduuni idnin waa inaad marka horeba u sheegto oo tidhaahdo xoolahan waan ku shaqaysan ama aad tidhaahdo dayn weeyaane ma aha wadiica ii ooli mayso kuba qadar inaan idinku leedahay deen igu leedahay weeyaan waan ku shaqaysan adiguna markaad u baahato dayntaada iga qaado saasuu dhihi karaa walaakinahu salafun waa dayn buu dhihi jiray fa akshaa buu dhihi jiray inaa waxaan ka baqayaa alayhi xoolahan aad ii dhiibanayso adayca inay dayacmaan baan ka baqi oo hadhow aan gudan waayo waddadii loogu talagalay imaanada aan mari waayaan ka baqi markaa saasaa daynta ku gashay buu leh ayib intaasoo dhul iyo xoolaha xaggay oga imaatay saasay sidaasuu ku gatay marka ku iibsaday xoolahanoo idil sidanay kusoo gashay wuxuu rabaa cabdullaahi marka aabbihi ka leexiyo nin madaxnimo iyo mas-uuliyad loo dhiibay xoolo ku helay inuunan ahayn oo tuumo soo geli karto ee siday ku soo gashay dhaqaalahan iyo intaasoo guri ayuu kuu caddeeyey marka wuxuu leehay wamaa weliya imaaratan madaxnimo maba tawaliyin weligiis qadun weligii madax dad ooma noqonin walaa jibaayata kharaajin xoolo lasoo soo aruurina jibaayada waa jamciska jibaayata kharaaj dadka gaalada xoolaha la saaro ee laga soo aruurinaayo soo aruurinteedana xilkaa looma dhiidin oo lama dhihin adiga dhaqaale aruuriyaa tahay walaa hayan wax xoolo ku saabsan mas-uul kama noqonin ilaa an yakuuna inuuba yahay fii qaswatin duulaan maca nabiyi nabiga la socda calayh salaam wixii haniimo la helo markaa dadku kala mid yahay oo maca abubakr abubakr inuu la socdo wa cumara wa cumaana radia allahu canhum dadkaasi qiimaha badan waa la socon jira dagaalku ka qaybgeli jiray shahida almashaahida kullahda wala dhahaba intii nabiga intuu noolaa intii mashaahida oo dagaal oo dhan wuu ka wada qaybgalay qaala cabdullaahi ibnu zubayr baa wuxuu yidhi faxasabtu waxaan xisaabay min alxisaab wey xasabtudan maaha xasibadii iyo danadii maaha ee waxaa weye faxasabtu min alxisaab waxaan xisaabay maa calayhi aabbahay korkiisa wixii aho min adayni dayni lagu lahaa ayaan horta xisaabin yidhi fawajadtu waxaan helay alfay alfin wa miatay alfin inay tahay alfay alfin waa laba malyuun alfay alfa alf haddaad maqasho alf alf waa hal malyan alfay alf ayaa taniyaa la geliyey laba malyuun wey iyo wa miatay alfin laba boqoloo kun wey xilligaa joogto waxoola yar maaha dahab iyo fida iyo arrimahaas laba milyun iyo laba boqoloo kun baaba aabbaha lagu leeyahayba qaala wuxuu yidhi falaqiya xakiim bnu xizaam laqiya waxaa la kulmay xakiim bnu xizaam cabdallaahi bnu zubayr buu la kulmay ilmaadaar bay ahay waa isku dhawaayeen faqaala wuxuu yidhi yabna akhii walaalkay wiilkiisiiow kam calaa akhii walaalkay zubayr meeqaa korkiisa ah min adayni dayn meeqaa lagu leeyahay fakataba waa ka qariyey oo intii ay ahayd waa ka yar qariyey ayar buu sheegay faqaala wuxuu yidhi miatu alfin boqol kun soo been ma noqonayso maya been ma noqonayso boqol waa lagu leeyahay inaad ziyaadada sheegto shardi maaha boqol waa uu lagu leeyahay wey boqol waa uu lagu leeyahay wixii dheeraadana waa jiraan faqaala xakiim baa wuxuu yidhi wallaahi ma ara oo ma arko amwaalakum xoolihiina reer zubayr tihiin tasacu inay deeqin lihaadihi boqol milyuun inaad iska bixin kartaan xoolihiina u malayn mahaye wuxuu ballan arrimahaas ina ogaano faqaala lahu cabdullaahi cabdulahi baa marka wuxuu yidhi markuu la yaabay boqol kun boqol kun markuu la yaabay ayuu deena daha ka rogay xaqiiqadii wuxuu yidhi ara'aytuka waxaad ii sheegtaa haddii aabbahay in kaanad hadday tahay dayntu alfay alfin laba milyuun wa miatay alfin laba boqoloo kun hadday tahay ba ka warran qaala wuxuu yidhi xakiim maa araakum inima arko tudiiquuna haada arrinkaa inaad kari kartaan u malayn uma arka yani tabartaa ma haysaan ee fain cajastum haddaad cajiistaan can shayin waxoo minhu dayntii kamidoo bixin weydaan fastaciinuu bi kaalmaysta cabdullahina waxaa ka go-an inuu mawla zubayrun kaalmo weydiisto mawla zubayr keliya umu kaalmo weydiisan xakiim wuxuu yidhi fastaciinuu bi kaalmaysta qaala wuxuu yidhi wakaana zubayr wuxuu ahaa ishtara alghaaba dhulkaa qaaba meesha la yidhahda ku yaalla wuxuu ku soo gatay markii hore bisabciina wa miata alf boqol iyo toddobaatan kun ayuu ku soo gatay dhulka asaga dhulkii intaasi joogay buu dib usii gadi rabaa cabdullaahi fa baacahaa cabdullaahi baa iibiyey bialfi alfin wa sitimiati alfin buu ku gaday hal milyan iyo lix boqoloo kun buu ku gaday kala badh dayntii lagu lahaa inta maxaa bixisay beertii baa bixisayba meeqaa lagu laha horta ya laba milyan iyo laba boqol kun soomaayn hal milyan iyo lix boqol beertii baaba goysayba uma markaasuu qaama istaagay dhulkii waxaa hadhay dhulalkii kow iyo tobankii madiina basra kuufa intaas hadhay uma qaama waa istaagay iclaan haam ayuu dadka gaadhsiiye faqaala wuxuu yidhi man kaana lahu qofkuu u sugnaaday cala zubayr aabbahay zubayr xaqu ninkii xuquuq ku leh falyuwaafiinaa ha noogu yimaado bilqaabati beerta qaabaha meeshaa lagu qaybinayaa faataahu waxaa u yimid cabdulahi binu jacfar baa u yimid cabdulahi binu jacfar bin abi aalib wa kaana lahu waxaa u sugnaa cala zubayr wuxuu ku lahaa arbacumiata alfin afar boqoloo kun buu ku lahaa faqaala licabdillaah cabdulaahi wuxuu yidhi ibnu jacfar cabdulaahi binu zubayr buu u yimid oo wuxuu ku yidhi in shitum haddaad rabtaan taraktuhaa lakum waan iniga tegiba adoon baa tihi sagaal iyo sagaal sideed iyo toban ilmood ayaa meesha joogtay waxaad adiga sii dhashay oo adigaaba xaas ah marka afartaa boqolee walaalkay aan ku lahaa ama adeerkay waaban iskaga cafin haddaad rabto qaala cabdullahi wuxuu yidhi laa maya cafin mayside waa lagu siin qaala wuxuu yidhi fain shitum haddaad rabtaan marka jacaltumuuha waxaad yeelaysaan oo jacaltumuuha waxaad igu daraysaan oo yeelaysaan fii ma tuakhiruuna waxaad dib u dhigaysaan in akhartum haddaad dib u dhigaysaan dad haddii dib loo dhigi inta dardaran iska xalliya dadka dambaynaya aan ku darmadeen iimaa iiri yarabtii meesha binaadamka dhi waa anagana siiy anaga nagu bilaaba asaga wuxuu leey dib aniga laii dhigo faqaala cabdullahi wuxuu yidhi yaa maya saad u imaatay baan kugu siin waxaadi haddaan farta kaa gelin qaala wuxuu yidhi markaa faqaala cabdullahi bnu jacfar wuxuu yidhi faqdacuu lii qica lacagnimaha igu siinine beertan qaybiga siiya waxaa loo qaybiye beertan sahmi sahmi baa loo qaybiyey ilaa lix iyo toban sahmi bay leeyihin qaar marka sahmi walbaba waxaa lagu qiimeeyey boqol kun ah, boqol kun baa lagu qiimeeyey ninkii afar boqoloo afar boqoloo kun ninkii ku lahaa afar sahmi baa la siinayaa oo miqyaas la garanayo min huna ilaa huna marka wuxuu faqdacuu lii gooya qica gabal ha lai gooyo marka beerta beernimaan ku qaadani qaala cabdullaahi wuxuu yidhi ibnu zubayr laka waxaa leedahay cabdullahi bnu jacfarow min haahuna meesha laga bilaabo ilaa haahuna intaasaa leedahay ila isla arkayaan oo u dhiganta xoolihiisii ayaa wuxuu yidhi intaa iyo intaas u qaada afar boqoloo kun laba boqol buu ka faa'idi doonaa qaala wuxuu yidhi fabaaca waa gaday cabdullaahi ibnu jacfar dhulkii lagu soo wareejiyey fa waa gaday faqadaa daynahu dayntii uu ku lahaa zubayr waa u guday fa awfaa weliba xoolaa usoo haray awfaa xoolaa usoo waafi ah ayaa usoo haray weliba xoolahaan arki doonaa wa baqiya waxaa soo haray minhaa qaada arbacatu ashumin wa nisfin afar sahmi iyo nis ayaa haray sahmigiina meeqaa nidhi boqol kun baa ayaa lagu maarata qiimeeyey afar sahmi iyo nis baa dhulkii soo haray faqadima calaa mucaawiya cabdulahi bn zubayr wuuu lugihiisa ugu tegey mucaawiya bn abi sufyaan wa cindahu waxaa la jooga camar ibnu cumaan wlmundir ibnu zubayr waibnu zamca cabdullahi bnu zamca intaasoo aabihii xoolo ku leh oo meel wada fadhiya faqaala lahu muaawiyatu mucaawiya la hadlo wuxuu yidhi kam quwamat alghaaba beertii qaaba meeqaa lagu qiimeeyey qaala wuxuu yidhi kullu sahmin sahmi kasta miatu alfi boqolkun baan ku qiimaynay waxaana ku qaatay cabdullahi bnu jacfar qaala wuxuu yidhi kam baqiya meeqaa soo haray qaala arbacatu ashumin afar sahmi iyo wanisu nis baa soo haray faqaala almundir binu zubayr raggii fadhiya ka mid ah hadlo wuxuu yidhi qad akhadtu waxaan ku qaatay sahman sahmi bimata alfin ani hal sahmi baan boqol kun ku qaatay buu yidhi wa qaala camar bnu cuhmaanna wuxuu yidhi qad akhadtu sahman ana sahmi baan ku qaatay bimata alfin boqol kuna abaha ku lahaa faqaala ibnu zamca cabdullahina wuxuu yidhi ibnu zamca qad akhadtu waxaan ku qaatay sahman hal sahmi oo soo haray bimata alfin boqol kun baan ku qaatay faqaala mucaawiya wuxuu yidhi kan baqiya meeqaa soo haray faqaala cabdulaahi wuxuu yidhi sahmun wa nisu hal sahmi iyo nis baa ka soo haray oo ku qiimaysan boqol iyo konton fa qaala wuxuu yidhi mucaawiya akhadtuhu waan qaatay sahmigiiyo niskii bikhamsiina wa mia alf boqol iyo konton kun oon aabbaha ku lahaa baan u qaatay beerta isku dhammaatay maxaa soo haray marka guryihii iyo dhoolkii baa soo haray qaala wuxuu yidhi wabaaha cabdullaahi bnu jacfar cabdullaahi bnu jacfarkii afarta sahmi qaatay ee afar boqol oo ku lahaa zubayr u qaatay nasiibahu qaybtiisiibuu dib iskaga sii gaday min mucaawiyata mucaawiya abi sufyaan buu ka gatay bisitimiati alfin lix boqoloo kun buu kaga gatay meequu faa'iday laba boqol buu faa'iday waa arta falamaa faraqa ibnu zubayr cabdullahi ibnu zubayr markuu bogay min qadaa'i daynihi dayntii aabbihiis gudideedii markuu bogay intii muuqatay qaala banu zubayr ima zubayrkii iyo gabdhihii iyo wiilashiibaa waxay dhaheen iqsim baynanaa noo qaybi miiraatana dhaxalki kol haddaan daynihii aabba ka bixino wax taagan uusan jirin noo qaybi hadda dhaxal baan rabnaay qaala wuxuu yidhi cabdulaahi laa maya la qaybin maayo wallaahi inaan laa aqsimu aana qaybinaynin baynakum dhexdiinna xataa unaadiya ilaa ka dhawaaqo bilmawsim meeshan dadka iskugu imaadaane xajka iyo cumradii iyo meelaha dadka iskugu imaadaan iyo xiliyaha ummadoo iskugu imaadaan mawaasimta arbaca sinin afar sano ilaa ka dhawaaqo iclaamiyo alaa man kaana lahu qofkii uu sugnaaday cala zubayri daynun dayn ku leh falyatinaa ha noo imaado falnaqdihi dayntiisa aan u gudne ilaa aan afar sano aan ku hayo waxba inii qaybin mahay dhaxal ma sugaysaan suga buu yidhi afar sano kadib baynaa noqonin qaala fajacala wuxuu guda galay kula sanatin sanad walbaba yunaadii bilmawsimi meelaha xajka iyo cumradii dadka iskugu imaanayaan buu ka dhex dhawaaqi dantiisa waxaa weeye wuxuu leeyahay aabbahay ninkii wax ku lahaa ha noo imaado falamaa madaa arbacu siniin afar sana markay tagtay qasama baynahum carruurtii iyo wiilashiibuu u qeybiyey dhaxalkoodii qaala wuxuu yidhi wa kaana lizubayr hishaam baa wata hadalka iyo curwa curwa watee wuxuu leeyahy wa kaana lizubayr zubayr waxaa u sugnaa arbacu niswa afar haweena buu qabay qaarkood waxay leeyihiin asma oo u furay oo laakiin iyadoon ciddada ka bixin la dilay ayaa shan ku aheed ayadoo dhaxalka qaadatay afar haweena wa rafaca ulua afar haweena meesha way joogaan sagaal wiil iyo sagaal gabdhoodna way joogaan xooli ha la qaybiyaa layidhi intaan la qaybin maxaa ugu horreeya daynta kadib wasiyatan yuusaa biha wasiyadii buu ka soo saaray uluulmaal saolihii wxii soo haray saddex meeloo meel buu halkaa ka dhigay fa asaaba intii soo hadhay marka waa qaybiyey fa asaaba kula mra'atin haweenkii haddii lagu bilaabay asxaabu ubunkaha haweeney walba waxay heshay au ain wa miataa ain ba heshay gabar walbaba hal milyan iyo laba boqoloo kun ayaa heshay ah. xoolihiisii meeqay dhamaayeen marka riwaayooyin kala caddaynaya hamsuuna alfa alfin ah, konton milyuun iyo waxbay noqdeen taajir isnacayb aha oo dhaqaalo badan radia allahu canhu ardaa isagana deyn buuba ka cabsanayay in lagu yeesho laakiin taxadarku waa fiican yahi radia allahu canhu ardaa dadka xoolaha badan baana ugu dayn badan ogaada dadka dhaqaalaha badan yaa daynta aad iyo aad faqiirku waa is og yahay tabartiis bay qodax ugu tagtaa waa tartiibsani adigu meel buu dhigi aayar buu iska kakaadsiisan hadduu shalay qaatay inta kale waa ka istaagi laakiin midka aruurinaya intaas oo barnaamij iyo intaas oo mashaariica ah ay ku taagan tahay xoolo dadeedu rabo inuu gorofooyin ka taago qofka taajirkaa wey marka dee akhrana waa jirtaa ogaada baabun idaa bacaa alimaamu rasuula fii xaajatin ya maxbaa haray ya maxaa haray taas waxaan raadinaya lakiin ma arkin fajamiicu maalihi hamsuuna alfa alfin wa miati alfin oka waa konton milyun waay de hamsuuna alf alfin konton milyun iyo laba boqolo kun wey waa xoole aad u badan sooma baabun wuxuu ku saabsan yahay idaa bacaa alimaamu rasuulan hadduu imaamku uu diro rasuulan qof ciidankii ka miduu meel u diray fii xaajatin xaajo u diray aduu ciidanka iskaga hadho meel hebel muhimmadda noo soo qabuu yidhi aw amarahu bilmaqaam inuu magaaladaba ku nagaado annagoo dhan waada bixi karree dadka sii tujiya oo magaalada sii maamul baa la yidhi hal yushamu lahu sahmi ma la siin haa in ra'aahu limaam hadduu arko waa la siin xadaanaa muusa bnu ismaaciil tabudaki qaal xadaana abu cawaanata alwadax ibn cabdillahi yashkuriyi qaal xadaana cuثmaan bn mawhibin can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi inamaa tagayaba cuثmaanu cuثmaan bnu cafaan radi allahu canhu waa ka haray can badrin dagaalkii beder dadka ka qayb gala kuma jirin maxaa yeelay sababtuna waxay ahayd fainahu kaana taxtahu hoostiisa waxaa ahayd bintu rasuuli illah gabadhii nabiga calayh salaam ruqaye ahayd ayuu qabay wa kaanat mariida gabadhan way xanuunsaneed faqaala lahu nabiyu nabigaa ku yidhi calayh salaam ina laka waxaad leedahay cumaanow ajra rajuli nin ajirkiis miman dad kamida shahida beder ka qayb galay wa sahmahu sahmigiisiy wixii la heelayana sahmigiisii baad leedahaye gabadhaas ku hara ka tegin gabadhaa mariidkaee jiran hadda anigana aanhadda aad baxdo wax xanaanayn ma jirtee gabadha u hel ajira waad leedahay wixii la helana sahmi ku leedahay waa cumaan radia allahu canhu arda ah, kuwa wax ka sheeg sheegay markaasuu deena cabdullahi bin cumar ka hadli jiray oo uu leeyahay kuwa wuxuu weydiiyey yidhi beder maka haray cumaan haa buu yidhi baycatu ridwaan maka haray haa buu yidhi maalintii hebleheed ma cararay de dadka o dhan baa cararay maalintaas waa kii la wada cararay xunayn haa buu yidhi allahu akbar buu yidhi de yaani waa waxaan filaynin w ayb caybuu la maagan yahay cumaan radi allahu canhu waa ka baxsanla markaasuu wuxuu yidhi kaalay bu yidhi waxaad sheegayso fuhanka xuneed qaaday waan kaa daadina kaalay buu yidhi markaasuu han alla wa jawaabay horta beder nabiga calayh salaam wuxuu yidhi qof xaadiray ajirkiis iyo haniimadiisii aad leedahay buu yidhi muhimmad muhim ah <clears throat> oo nabiga calayh salaam uu ugu reebay buu ku hadhay maalintaas baycatu ridwaanna nabiga calayh salaatu wasalaam qof cumaan lamida ah hadduu jiri lahaa oo qiimihiisoo kale leh nabiga wuu diri lahaa makaa loo diroo qoraysh aad baa la yidhi dagaal ooma jeedne dagaal ooma jeedno cumran u jeednaayo nimayo hubka dhiga muhimmaddaasaa loo diray cumaan marka qof kaga qiimo badan booska hadduu jiri lahaa ama muhiimadaasi kada oga haboon waa diri lahaa nabigaa diray calayh salaam baycadana nabiga gacantiisu intuu saaray wuxuu yidhi waata yaddii cumaan gacanta cumaan nabigaa u baycooday calayhi salaatu wasalaam xunayna dadkao dhan baa wada cararayoo keligii ma ahayn jabbaa dhacay bacdan wuxuu ku saabsan yahay wa min adaliili waxaa daliilka ka mid ah calaa ana alkhumusa khumuska hoolaha markii shan loo qaybay mee shanaad baa la dhahaaye linawaa'ib almuslimiin muslimiinta waxaa ku soo dariya ee masaalixda caamka iyo danaha guud in lagu maarayn waxa uu daliila maa sa'ala hawaasinu hawaasin su-aashoodii ay annabiya nabiga weydiisteen calayh salaam biradaacihim nuugmadiisii fiihim ayaga uu ka dhex nuugay ayay ku baryootameen markaasuu fataxallala nabiguuna ka xalaal dalbay min almuslimiina muslimiintiibuu ka xalaal dalba oo yidhi nimankan xoolahoodii iska haysta ee dadkooda ma u celinaysaan marka markay nimankaas wax weydiisanayaan nabiga calayh salam u aqbalay khumusku waa ka horgal gacanta nabiga ku jirta calayhi salaatu wasalaam ee xoolahan kale ee la qaybsaday mu ayaga idan weydiisanayaa marka danaha caamkae ku soo darriyey bayna ka mid tahay qoladaas lee hawaasin shalay ay dagaalamayaan codkaha maantana muslimiin oo taa'imiina nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam wiilkaa nagii baad aheed waxaa ku nuujisay xaliimatu sacdiya ku nuujisay oo naga dhalatay oo gabadha annadii ah gabdhaha annagay carruurta annadii baad walaalo tihiin saa darteed waxaan rabnaa inaad dadkan ayaga dadka aad qaraabada aheedeen habaryaraha iyo edooyinka kamida inaad noo soo daysaan kaa rabnaabay nabiga ku barjilacsadeen nabigana waa u nuglaaday calayhi salaatu wasalaam su-aashaa marka nabigu waa ka aqbalay waxa u horeeye ee nabiga uu gacantiisa ku haya ee uu maarayn karana waa khumuska intii kalena ayagu fataxallala min almuslimiina muslimiintii buu ka xalaal dalbay wamaa kaana nabiyu iyo wixii uu nabigu ahaa oo min adaliilidaasi ku cadfan tahay calى ana alkhumusa liwaamislin maa sa'ala iyo wamaa kaana nabiyu wuxuu nabigu ahaa calayh salaam yacidu nnaasa kii dadka u ballan qaada an yucdihim inuu siin doono min alfayi fayga dad bu wuxuu dhihi jiray fay hadduu noo imaado waxaasaan ku siin doonaa marka waxaad garanaysaa waxa imaan doona ee hadday noqoto ballanqaad iyo baahi jirta in nabiga calayh salam uu ku maaran jiray daliilkeedii way ayaduna walanfaal iyo yacidu nnaasa min alfayi fayga fayga waa dagaalka xoolaha dagaalaan lagu soo qabtay iyo walanfaal anfaalkuna waa jamcu naflin nafliguna waxaa weeyaan dadka dagaalamaya isku dagaal maaha rag waxaa ku jira halyeeyeah oo dagaalyahana oo shiishihana oo dagaalka si fiican maarata qaybliba xooga qaadan oo bila sharaf u baahan kuwaasuu nabiga calayh salaam khumuska wax ka siin jiray markay qaniimada ay dadka la qaybsadaan iyuu haddana xoogo u ziyaadin jiray ayaga wa min walanfaali anfaasha inuu ballan qaadi jiray min alkhumus oga ballan qaadi jiray ayaduna daliil weeye tusaysa khumusku linawaa'ibi lmuslimiin inay u sugnaatay wamaa acdaa ku calafayada kuwa hore maa sa'ala wamaa kaana wamaa acda alansaar iyo ansaar wuxuu siiye daliilah uu siin jiray nabiga calayh salaam waa kii marka xoolihii markii la helay uu nabiga calayh salaam gaar wuxuusi siiyey wamaa acdaa jaabira jaabir bna cabdilaahi mani uu siiyey baa iyadana u daliila min tamri khaybar khaybar timirteeda feygeed ayuu wax ka siiyey nabiga calayh salaatu wasalaam intuba khumuska iyo xoolahaasi in linawaa'ib lmuslimiin meel kale lala aadi maaha danaha caamkood baa lagu bixinaya qaala xadaana saciid bnu cufayr qaala xadaanii layf qaala xadaanii cuqayl ibn abi khaalid ibn caqiilin can ibni shihaab zuhri qaala wazacama curwatu curwa bnu zubayr wuxuu sheegay ana marwan bn اxakam wاlmiswar bnu makhrama labadaasi midna waa saxaabi midna waa taabici akhbaraah inay u warrameen ninka la yidhahdo curwe ana rasuula اllahi sala اlah alay slam qaala inuu yidhi xiina jaءa wafdu hawaazin nimankii reer hawaazine xunayn laisku galay ee la jabiyey wafdi ay soo dirsadeen baa yimid intii figtay ee baxsatay ayaa soo abaabulay iyagoo wafdi oo hadda si kale u socda muslimiinta imiina leh muslimiin ayagoo muslimiin oo toobad keenay fasa'aluuhu nabiga waxay weydiisteen an yarudda ilayhim kol hadday muslimeen inuu u celiyo amwaalum xoolahoodii iyo wasabyuhum dadkii laga qafaashay faqaala lahum rasuululahi wuxuu ku yidhi calayh salaam axabu lxadiii wax lagu sheekeeya waxaan ugu jeclaa ilaya aniga asdaqowka u runsan war lagu hadla ka u rusay runta uma aniga aan jeclahay war beena iyo hadal aan sax ahayn ma rabo ee xaqiiqada ku soo dhowaada fakhtaaruu waxaa doorataan ixda aa'ifatayn xaqiiqada iyo runta waxaa weeye in xoolo iyo dad ayna isla helaynin ee labadaa mid uun doorta ma dadkii baan inii celinaa mise xoolihii baan ini soo celinaa ima sabya dadkii la soo qafaashay wa ima almaala xoolihii daa'ifataynku wey waqad kuntu waxaan ahaa istanaytu bihim kuwa sugay nimankan waan sugaayey in maalmo dhan baan sugaayey waqad kaana rasuullah nabiga alay salaamna wuxuu ahaa intadarahum kii sugay ree hawaazin bidca casharata layla dhowr iyo toban habeen buu nabigu u kaadinaya qaybta ola bal kuwii qaraabatihiin ama soo islaamaan oo toobad keenaan oo xoolahooda iyo dadkan iyo maxasan loo celiyaa waa iman waayeen saddexiyo toban beri kadib markii xoolihii la qaybsadao jiciraala lagu qaybsaday cumro nabiga isku diyaariya calayh salaam yaa iyagoo socda imaadeen xiina kafala markuu ka soo laabtay min adaaif daa'if ka soo laabtay iyuu dhowr iyo toban beri sugaayay falamaa tabayana lahu markuu u caddaaday nimankii reer hawaasin wafdigoodii ana rasuula اlahi sal اlahu alيه wasalam inuu hayru raadin u celinaynin ilayhim ayaga xaggooda ilaa ixda daa'ifatayn labadaa kooxood mid ama xoolo ama dad mid uun inuu celinayo oo labada wada siinayni markay ogaadeen qaaluu waxay dhaheen fainaa nakhtaaru sabyana dadka anagii haweenkii carruurta anagii baan doonanaynaa si un baan xoolaa ku helaynaa oo dagaag baan iska noqonaynaaye laakiin bal dadkana sii faqaama rasuul lahi sal slam baa istaagay fi muslimiina muslimiintuu ka dhex istaagay khudbo faatna cala allah ilaahi buu ammaanay bimaa u ahlahu ammaantii qiimaha badneed allah uu mudnaayo nicamtiisa lagu mahadin uma qaala wuxuu yidhi ma bacdu ammaantaa ilaahay kadib faina ikhwaanakum walaalihiin reer hawaazin hadda muslimiin weeye haawaaye kuwan aad aragtaan maarata wafdiga qad jaa'uunaa way noo imaadeen taa'ibiin ayagoo ilaahay u soo noqday toobadkeena shirki iyo gaalnimadii ka laabtay wainii qad ra'aytu waxaan arkay oo ila quman an arudda ilayhim inaan u celiya sablahum dadkoodii dadkiiban u celiya ana ila qumaan waa shuura wa amru masuura bihi washaawirum fi lamri waa la tashanaya maxay inoo tahay man axaba qofkii jecel an yudayiba inuu raalli ku noqdo oo srayiga u qaato dadka celiya falyafcal ha sameeyo qofkii raalli ku ah ku qanacsan oon asagoon la khasbaynin iska soo celinaya dadki wixii kusoo hagaagay waman axaba qofkii jeceloo minkum idinkeena kamida an yakuuna inuu ku dul sugnaado calaa axadihi dheeftiisa oo wixii la siiyey ku dhegan xataa nucdiyahu ilaa aan ka siinay iyaahu asaga min awali maa yuufi illaahu waxa ilaahay uu noo soo celinaayo wakaa ballanti ballanqaadkiisa ma artid feegii buu ballanqaadaya min awali maa yuufii illaahu ilaahay waxa uu noo soo celin doono feeyo dagaal la'aan ugu heli doono calaynaa korka anaga annaga aan gacanta ku hayno inaan siino qofkii diyaar u ah oo waxaan hadda ka qaadnay beddelkeedii loo siin doono ballantaasaan u qaadayaae falyafcal ha yeela ha iska keenase hadda dadkan ayaga aan celinnae ballantaasna hanoo taallo wixii aan xoolaho gadaal ka helno ayaan ka siin doonnaae faqaala annaasu saxaabadii u khudbaynaya rasuulka calayh salaam hal maray waxay wada dhaheen qad ayabnaa daalika ra'yigaasi raalli baan ku nahay naftaanana diib bay ku tahay yaa rasuul allah rasuul allaw lahum walaalahaana dadkiina u sii dayno diib baan ku nahay dheheen fa qaala lahum rasuulullah nabiga calayh salaam wuxuu rabaa inuu si fiican u urxaadho nin walbaba la ogaado wuxuu maagan yahay faqaala lahum rasuulullah wuxuu ku yidhi calayh salaam innaa laa nadri annaga ma ogin man adina minkum qofkii idinka inaga midoo ah ogolaaday fii dalika baaqaas iyo hadalkaasi mimankaba kala sooci karo lam yaadan aan idmin oo hoosta ka guuxaaya ma kala ogin hal marun isla bulaanteen ee farjicuu noqda xataa yarfaca ilayna ilaa uu noo soo celiyo curafaa'ukum odayaashiinna iyo jiifafkiinna amrakum riboodkiina kuwaasaa noo soo celinaya tafaasiisha nin walbaba qowskiisa loo diri oday walba si hoosaa loo wada hadli kuwaasaa marka xaqiiqada noo soo celi hebel waa boqol kiiba boqol buu raalli yahay hebel xogo qubuc buu qabaa kuwaasaa noo soo kala cadayn farajaca annaasu dadkii waa gadoomeen fakalamahum waxaa hoos la hadlay xuuraamay curafaahum jiifafkoodii irguma raja uu soo laabtay ilaa rasuulilaahi sala alla alay waslam bay ku soo laabteen fa akhbaruuhu waxay nabigu u sheegeen odayaashii annahum dhammaan dadkoodii nin walba qowskiisii inay qad raalli noqdeen oo faadinuu ay oggolaadeen in wixii daboo ku soo hagaagay oo qafaala ay sii daayeen fahaada buu leeyahay zuhri baa hadalka wata fahaada aladii balaqanaa can sabyi qafaalkii dadkii la qafaashay reer hawaazin wixii naga soo gaaray halkaasay ku dambaysay wakaasuu leehay qaala xadaanaa cabdullahi bn cabdilwahaab qaala xadaanaa xamaad bnu zayd xamaad bnu zayd bnu dirham qaala xadaanaa ayub bn abi tamaam can abi qilaabat aljarmi cabdullahi bnu zayd qaala waxadaanii qaasim bnu caasim alkelbi waxadaanii ninka leh waa ayuub wey ayuub baa wuxuu leeyahay sida uu abu qilaaba iga warramay abu qilaaba igu warramay waxaa kaloo ii warramay alqaasim bnu caasim alkelbi baa ii warramay wa ana aniguna labadaa sheekh ee xadiidkan ii sheegay lixadiidi qaasim qaasim binu muxamed qaasim binu caasim baan ujeedaa qaasim binu caasim xadiidkiisa yaan axfadu u xifdi badnahay min xadiid abi qilaaba abi qilaaba xadiidkiisa iyo qaasim labadaba waa ii warrameyne qaasim binu caasim alkulaybi taskiiru kalbi oo lasii taskiiriyey waa banu kalbi bu ahaa lasii taskiiriyey ninka xadiikiisaan axfaru ka xifdin badnahay min xadii abi kilaaba ku wada can zahdan buu ka wariyey marka qaasimna wuxuu ka wariyey zahdan zahd ibni mudaribin qaala wuxuu yidhi kunaa cinda abi muusa zahd ibni mudarib ba wuxuu leeyahay abu muusa alashcari baan agtiisa joognay faataa iyo fauutiya labadaba waa la dabdiyey ataa waxaa yimid marka ataa uu yimid uu yidhi wixii yimid buu markaa xogow shaki geliyey dakara wuxuu sheegay dajaajatan Ah, faataa haddaad tidhaahdo dakara wuxuu sheegay oo waxa imaaday ee la sheegayo waxaa weeye dajaajata laxma dajaaja hilib digaag cunto ay ku jirto yaa la keenay fautiyana fautiyana waa la wariyay iyaduna utiya waxaa la keenay ah, faataa ah, ya faataa iyo fautiya labadaba labadaba waa la xarakeeyaa baa nidhi waxaan idhi faataa iyo fautiya labadaba waa la xarakeeyey hadda aniga faataa alifuliin baa ii taagan marka faataa dakara ad marka haddaa faataa tiraahdo dajaajatanna marka mafcuulkii bay noqon ah, ataa waxaa u yimid abu muusa alashcarigii aan la joognay oo loo keenay adi waa la sheegay hilib digaag ah, saasuu marka kaga baxay wa cindahu rajulu min bani taymilahi fa uutiya waxaa loo keenay waxaa loo keenay dakaru dajaaja dikru ah dikru akr ah. marka fa uutiya haddaad tidhaahdo akar baad dhihi ah. ataa haddaad tidhahdana dakara baad dhihi ah. ya fa uutiya waxaa loo keenay dakaru dajaaja loo keenay yani dajaajo ayaa loo keenay hilibkeed iyo faataa wuxuu keenay dakara wuxuu sheegay waxaa la keenay dajaaja inay tahay dajaajatan xaalit ama dajaajatan wey marka xadiid kalaa caddeeyey fii riwaayati kitaab nudur yaa waxaa ku taalla fauutiya biacaamin fiihi dajaaja kitaabu nudur bay ku suganta fauutiya waxaa loo keenay biacaamin fiihi dajaaja fii riwaayati muslimna waxaa ku sugan faduciya bimaa'idatin wa calayha laxmu dajaaja waxaa loogu yeeray mudaribkan zahd ibnu mudaribkan waxaa loo keenay loogu yeeray maaido iyo xeero calayha laxmu dajaaji hilib digaag saarihi mahmudda warka waan fahanay wa cindahu rajulu min bani illaahi marka cuntadaasi la keenayo musal ashcari xeradiisii iyo muxuu aha gobashiisa la keenayo waxaa ag fadhiya rajulu nin min bani taymillahi reer banu taymillaahi ah taymillaahida cabdullahi bay dhihi jireen axmaru cas guduudan kaana waad mooda min almawaali dadkan aan carabta ahaynee mawaalida ah ee yurubka iyo cadcad gudguduudan kuwaasuuba shabbahayay fadacaahu waa u yeeray abuu muusa liacaam meeshan uu fadhiyaa cuntadan kaala ila cun baa la yidhi soo dhawow tafadal baa la yidhi abuu muusa u yeeray ninkii taymiilaahiga ahaa ee axmarka ahaa faqaala markaasuu wuxuu yidhi rajulkii banu taymiilaahi ahaa inii ra'aytuhu hilib digaag magu cunuu yidhi oo maxaa kuu jiday inii ra'aytuhu waxaan arkay hadda ka hor yakulu asagoo cunaya shayan wax faqadirtu markaasaan yaqyaqsaday wax bay farfarataayo waxaasaan deena ku yaqyaqsadayoo waabaan waa iska nacayoo faxalaftu markaasaaban dhaartay alla aakula hilib digaag inaan cunin baan ku dhaartay buu yidhi qof dhaartayna hadda dhaartiiseeda uga noqon ayuu ula taagan yahay dhaartii marka xalkeedii baa loo sheegay waxaa dh war dhaarti waxba kama jira waad ka noqon kartaa cuntada kaale faqaala wuxuu yihi muusa haluma kaalay oo soo dhowow faluuxadiakum waxaan kaaga sheekeen can dalika dhaarta saad oga bixi laheedna ood oga dabaalan laheedna waan ku kafaara jirta kafaaradan baad ska bixin wixi ad ka dhaaratayna waa samayn intaas weyabe inii anigu markaasuu been xadiidka soo arooriyey oo nabiga calayh salaatu wasalaam oo dhaartay oo dhaartii ka warramaya inii ataytu rasuula allah nabiga calayh salaam baan u imaaday fii nafarin min alashcariyiin koox reer ashcariyiina niman reer yaman asalkooda ahayna abu muusa alashcari qowskiisii weeye annagoo ah ayaan u imaanay nastaxmilu annagoo gaadiid ka dalbayna gaadiid cist gaadiid baan rabnaa aan ku duullo oon dagaalka ku aadno fa markaasuu nabigu wuxuu yidhi waa dhaartayba wallaahi baan ku dhaartaye laa axmilukum inan xumbaan ayuu yidhi wax gaadiid oo siinaya ma laha wamaa cindii agtaydana maba yaalla maa axmilukum wax gaadiid oo siiyana maba hayaba marka kadib baa wawtiya rasuulullah waxaa loo keenay calayh salaam binahbi ibilin biqaniimati ibilin nahbigu waa haniimo binahbi ibilin biibilin maqnuum geel la aniimaysto aniimaah geel haniimaah yaa nabiga loo keenay calayh salaam fasa'ala canna anagi buuna weydiiyey oo faqaala wuxuu yidhi ayna nafaru lashcariyuun away kooxdii ashcariyiinta ay mar dhow gaadidii weydiisanayay away waana noo yeehay fa amara lanaa nabigu wuxuu noo amray inana siiyo bikamsi dawdin koox shanahoo geelah quri dura baarkuna uu cad yahay koox shanahoo geelahoo awr noqotay burbuuran baarka horena uu cad yahay ayaa markaas yaana noo amray inana siiyo falama inalaqnaa markaan tagnay oon la wareegnay oon sii kaxaysannay annagii baa dib iskula hadallo qulnaa waxaan isnidhi maa sanacna warnimadana maxaa samaynay warkii nabiga calayh salaam marka hore uu ku dhaartay laa yubaarik lana nanoo barakayn mahayo waa kaa nabiga waa kii dhaartay o yidhi wallahi waxayna siinayn haddana waana siiyey isagoo halmaansan nabiga dhaartiisii ayaa xoolaa ka soo qaadanay dhaartiisii buu halmaamay siismadan dambe uuna siiyey sidaa darteed laa yubaaraku nanoo barakayn mahayo lana anaga xoolahan iyo gaadiidkan na celiya farajacnaa ilayh nabiga ku soo laabanay faqulnaa waxaan ku nidhi innaa anagu sa'alnaaka waxaan ku weydiisannay an taxmilana inaad gaadiidna siiso faxalafta waa dhaaratay allah taxmilana inaada gaadiid nagu na siinaynin ee afa nasiita miyaada halmaantay waadna siisay qaala nabigu wuxuu yidhi lastu ana aniga mi ii horto xamaltaku midkiina xumbaaray walaakin allaha ilaahay baa xamalakum in xumbaaray gaadiidka ilahay baa xagga alla ka timid waxaan ku xisaabtamayn hayaynaba jirin dhaarta u soo noqo wa innii wallahi baan ku dhaartay in sha allahu hadduu ilaahay yidhaahdo laa axlifu ma dhaaranayo calaa yamiinin dhaar korkeed fa araa an arko hayraha dhaarta hayrkeed khayran inuu ka khayr badan yahay minha wixaan ka dhaartay dhaartii inaan kusii madaxadkaado iyo inaan ka laabto wixii aan idhi ma samayna inaan sameeyo inaan sameeyo inay khayr badan tahay haddaan arko ilaa ataytu ladii kii baan la imaan huwa khayru khayra wataxalaltuhaa dhaartiina waan ka xalaashan taxalaltuhaa waan xalaashanoo kafaarada taxliiluhaa alkafaara kafaaraan bixinaya markaasay deen wixii xalaal ii noqon xalaal buu ii noqonaya wataxalaltuhaa waan ka kafaara guda wey marka qofka waan dhaartay inuu taagnaada maaha waama dhaartay waxmaa samaysi waan ka dhaartay hebel maalahaysu waa ka dhaartay aan u tegaynin waxaasoo dhan waxba kama jiro nabiga calayh salaam wuxuu yidhi qofka inuu ku madax adkaado dhaartiisa uu reerkiisa ka dhaartay baa oga dembi badan inuu wuxuu ka dhaartay intuu la imaadoo sameeyo dhaartiisana uu ka kafaara guto kafaara gud baa jirta fakafaarathu icaamu casharati masaakiin min awsadi ma tudcimuuna ahliikum aw kiswata wa taxriiru raqaba faman lam yajid siyaamu alaaa ayaam arrimahaasa ilahay kuu cadeeyey subxaana inaad toban miskiin quudiso ama aad rabixiso addoon aad xorayso haddii kan saddex beri aad soonto arrinta aad ka dhaaratayna aad samayso kol hadda u xalaala ama muhim u ahaa taasaa kuu bannaan kuna fiican xadaana marka diyaag baan ka dhaartay taagnaamine kaala cun baa la yidhi kafaara gud samee qaala xadaana cabdullahi bn yuusuf atanisi qaala akhbarana malik ibnu anasin can naaficin can ibni cumar radi allahu canhuma ana rasuula اllahi sala اllahu alيh wasalam bacaa sariyatan ilaalo ayuu nabigu diray fiiha cabdullaahi binu cumar uu ku jiro koox ilaalo ciidanka weyn ka horaysa oo gaalada inay arbushaan ama sirtooda ogaadaan oo habeenkiina ay yaasaan ay guureeyaan maalintiina geedaha hoosta ka galaan yaa sariya la yidhaahdaa cabdullaahi bin cumar baa ka mid ahaa qibala najdin xagga iyo najdi baa loo diray dhulka hadda riyaad iyo goboladaas hadda yaa waxaa la dhaha najdi la yidhahdaa burayde iyo qasiim gobolka la yidhahdo iyo ilaa riyaad fahanimuu ibilan geel bay marka heleen oo gaalada ka heleen kaiira fara badan way qaybsadeen marka fakaanad waxay noqotay suhmaanuhum qof walba sahbiga kusoo hagaagay inaa cashara baciiran labiyo toban neef oo geelu neefba helay aw mase axadda cashara baciiran kow iyo toban baa qof walba kusoo hagaagtay wanufilu waxaa ziyaado loo siiyey baciiran baciiran neefneefgeena wakaa nafliga nafligu waxaa weeyaan xoolaha markii qaniimada la qaybsado khumuska yuu ninka ciidanka hogaaminayo hadduu u arko yuu qofka dadka siin karaa marka qaniimadii weyneeed ciidankii gadaal ka imaanaya ay la qaybsadeen kooxda sariyada ilaalada ee khatarta u bambadhigaya ee habeenkii guuri oo haddii la helo khatarba geli lahaa ayaa si gaara waxaa loo siiyey sharaf gaar ah ayaa neefneefgeela loo siiyey xaggee laga keenaya haniimado iska socota waa laga bixin waa la yidhi mah waxaa laga bixinayaa khumuska khumusulkhaniimada ayaa laga bixin waa la yidhi xadaana yaxya bnu bukayr qaal akhbarana leyd can cuqayl can ibni shihaabin can salim can ibni cumar radi allahu canhuma ana rasuula lah sal slam kaana wuxuua yunafilu bacda man dad qaar buu wuxuu siin jiray ziyaado yabcau uu dirayo min asaraaya ilaalada kamida lianfusihim naftooda khaasatan si gaar ahaana siwaa qasmi caamati ljeyshi ciidanka caamkaa ah, qaybtii la siiyey ay la qaybsadeen wax ka soo haray oo gaara ah, ayuu nafli u siin jiray ziyaad gaar siin jiray nafligu waa shay ziyaada wey xaggee laga bixin qaniimada guud ama m khumuskii ama sahmiga rasuulka ama sahmiga oo uu talagalay masaalixda caamka qaala almusanifu raximah اllah xadaanaa moxamed ibn اlcalaa abu kurayb qaala xadaanaa abu usaama xamaad qaala xadaana yaziid bnu cabdilaahi can abi burdata can abi muusa alashcariy radi allahu canhu qaal balaqanaa waxaana soo gaaray buu leeyahay abu muusa makhraju nabiyi nabiga soo bixidiisa sala allahu caleyh wasalam bixadii rasuulka ayaana soo gaadhay inuu soo baxaayo oo madiinana imaan doono wanaxnu annagoo bilyaman yaman joogna fakharajnaa waan soo baxnay muhaajiriina ilayhi annagoo asaga usoo hijroonayno hijrana ugu nimid buu le nabiga calayh salaatu wasalaam xaggiisaan usoo hijroonay imaasho intaan la gaarin waa soo babaxeen ana aniga wa akhawaani lii laba wiiloo walaalo aheen an ana asqarahum oogu yarahay axaduha midkoodna abuburda la dhihi jiray walakharu midka kalena aburumin baa la dhihi jiray saddexdaanadaas waxaan la soconnaa koox kale oo reer ashcariyiina imaa qaala inuu yidhi fii bidcin dhowr wa imaa qaala fii alaaa bidcigii inuuba sheego saddex ka dhigay hamsiina iyo konton dhowr iyo konton ama saddex iyo konton ow inayna laba iyo hamsiina konton rajula min qowmi dhowr iyo konton nin oo reer ashcariyiin aan iska saaranahay doon farakibnaa safiinatan doon baan soo fuullay waxaan rabnaa inaan imaano nabiga alay slam u imaano meelahaasi xeebta yanbucudu meelahayna ka soo degaan siayna nabiga ay u imaadaan calayhi salaatu wasalaam fa alqatnaa safiinatunaa doontaanadii baa waxay nagu tuurtay ila najaashiy xagga madiinaba nagumana qaadn hirki baa qaaday doontii baa kaxaysay oo hirki baa kaxeeyey ardulxabash bay nagu tuurtayba xeebahaas ardulxabash ayay ku tuurtay dhulkaa hadda aad garanaysaane soomaalida hadda ay degto ilaa iyo eritariya dhulka hadda ay ku sarsaran ayay ahayd ardulxabashka lagu sheegayo halkaasa laga zaylac iyo meelahaas birbiro iyo meelahaas laga soo gala laga yaaba halkaas ka soo galeen fa alqatna safiinatuna ila najaashi marka najaashi baa loo lugeeyo bilxabasha loogu tegey wawaafaqnaa jacfar ibna abi aalib jacfar bin abi aalib radia allahu canhu iyo wa asxaabahu kooxdiisii ardulxabash nabiga uuu dira u yidhi meeshaa iskaga carara nin boqorahoo agtiisa dadka lagu dilminino caadiloo fiican baa jooga gaal baa ahaadee u taga ninkii bay u tageen cindahu agtiisa asxaabtii oo la joogta jacfar faqaala jacfar baa wuxuu ku yidhi ina markii lays waraystay kadib ina rasuulalahi sal slam bacaharaa waana soo diray haahuna meeshana hadda idinka aad u soo dhinteen nabiga waaba noo soo dirayba qasad baan u iman annagu wa wuxuu wuxuuna biliqaama ilaa amar dambe inaan ku nagaano oon joogno ilaa muslimiinta ay guulka ka gaarayaan oo dhibka haysta ay ka baxayso faaqiimuu macanaa nala joogo nala nagaada faaqamnaa waan la joognay buu ilahi muusa macahu jacfar iyo asxaabtiisii xataa qadimnaa jamiican waagii dambe sanadkii toddobaad khaybar markii dee beder dhacday oo uxud dhacday oo xasaabi dhacday oo farha la iskaga gubtay muslimiinta ay noqdeen kayaan jira xoog leh aan la maquulin karin ay noqdeen khaybarba gacanta lagu dhigay yuhuuddiis waalwaalaysay intii gudaha ku jirtana la baabiiyey markaasay deena warkay maqleen waa soo guureen marka faaqabnaa maa marka wuxuu leeyahay fawaafaqna nabiya nabiga calayh salaam baan waafaqnay oon la soo kulannay xiina waqtigii iftataxa khaybar khaybar sanadkii toddobaad baheed markaa la furtay baan nabiga calayh salaam la soo kulannay khaybaroo gacanta lagu dhigay oo qaniimadii weli aan la qaybinin faashama lana markaasuu nabigu sahmiyey qaniimada wax naga siiyey intaasuu inta musanifka baabka u keenay xadiidka xoolahaas inuu tasarufka niga madaxda u yahay danaha caamka ee soo darriyay dadka baahidoodana uu qiimayn karo faashama lana saabi buuna siiyey qaybtaanadi o qaala faacطaana minha waxbuu nala siiyey wamaa qasama nabiga ma qaybinin liaxadin qof qaaba ka maqnaa can fatxi khaybar dagaalkii khaybar furashadeedii minhaa xoolihii khaybar shaya waxba kama siinin dadkii kale ee amni dambuuqeele kuroorka ahaa imaaday aban binu saciid iyo abu hureyre iyo waxba lagama siinin ilaa liman shahida macahu dadkii maciisa xaadiray dagaalka unbuu wax u qaydiyey ilaa asxaaba safiinatina baa laga soo reebay asxaaba safiinatina doonta annaga kuwii u saaxiibka ahaa ee doonta ku yimid asxaabulhijratayn baaba la dhahaaba laba jeer bay hijroodeen waa maray xabashu hijroodeen iyo maray madiine usoo hijroodeen maca jacfar wa asxaabihi ayuu nabigu u qaybiyey iyagoon dagaalka qayb qaadanin qasama allahu macahum kuwii dagaalamay macooda ayuu nabigu qaybtay wax ka siiyey sala allahu aleh waali wasalam qiimo badan bay ahaayeen markii uu cumar radia allahu canhu usoo galay mid ka mid ah gabdhihii muhaajiraadka ahaa oo uu ku yidhi kuwii xabasho ka yimid miyaatihiin annagaa inaga ajir badan oo nabiga la joognay calayhi salaatu wasalaam oo inaga soo reynay madiina ah, yay waxay tidhi annagaa inaga dhibaato badneen oo meesha nabiga uu cilmiga ina baray aad agtiisa ku nooleedeen eed meel nabada aad joogteen iyo iyo ehelkiina aad la joogteen ardu qurbo ah oo fog ayaa annaga aan ku dhacno oon ka shalwannay oon u dhunnay marka seed nooga fadli badan tihiin dhibkaa iyo rafaadkaasa wayna dheernahaye ajirkuna maca tacab weeyaane dhibaatada intay dhan tahay qofka iyo ajirku leeyahaye nabiga calayh salaam bay deena weydiisay markaasuu nabiga calayh salaam wuxuu yidhi idinku waxaabaad leedihiin laba ajir baad leedihiinba hijratayn baabaad leedihiin laba hijro asaguna hal ajiru leeyahay cumar radia allahu canhu arda markaasay aad ugu farxeen qasama allahu macahum xadaana caliy bn cabdillahi اlmadini qaala xadaana sufyaan ibnu cuyayna qaala xadaana moxamed ibn munkadir samica jaabiran radia allahu canhu buu maqloo qaala yidhi qaala rasuulu llahi sala اllahu alيh wasalam nabiga wuxuu yidhi low qad jaaana ballanqaad buu nabigu qabanaya low qad jaaana hadduu noo imaado maalulbaxrayn dhulkaa baxrayn la yidhahdo xoolahoodii calaa alxadramin in la yidhahdo madax oga dhiga nabiga alayh salaam inay jizye bixiyaan baa lagula heshiiyey laqad acdaytukum waxayna siinayaa haakada wahaakada laqad acdaytuka jaabira waxaan ku siin xoolaha hadduu imaado haakada wahaakada wahaakada saddex cantoobaan ku cantoomin wey falam yaji ma imaanin xoolihii xataa qubida nabiyu ilaa nabiga laga oofsaday calayhi salaatu wasalaam nabigoo dhintay oo geeriyooday xoolay la keenay falamaa jaa maalu markuu yimid amara abu baa wuxuu amray munaadiyan qof dhawaaqoo yunaadii qayliya fanaadaa waa qayliyey man kaana lahu cinda rasuuli ilah dadow ninkii nabiga agtiisa daynun dayn ku lahaa aw ciddatun ballanqaad uu nabigu u ballanqaaday ninkii nabiga calayh salaatu wasalaam ballanqaadatiisa ku haystay oo wax loo ballanqaaday xoolo falyaatinaa ha noo imaada annagaa siinayne faataytuhu buu le jaabir markaasaan u imaaday ballan buu haystaa faqultu waxaan idhi ina rasuul allah rasuulka ilaahi abubakarow qaala lii kada wa kada buu yidhi xoolihii baxrayr hadday imaadaan saddex jeer baa kuu cantoobi faxaaa lii alaaan saddex jeer ayuu i cantoobiyey wajacala sufyaanu yaxuu bikafayhi jamiican sufyaan baa tilmaamaya antoobada dacadiga la yaqaanin wey labada gacmood ayuu saas kuu qabtay hal gacan ma ahee laba laysku qabtay wey xoolahaasaan kuu titiimbiraya uma qaala lana wuxuu nagu yidhi qaala lanaa ibnulmundir baa wuxuu nagu yidhi ibnulmundir sufyaan baa wuxuu leeyahay ibnulmundir baa wuxuu nagu yidhi oo sheekhiisi ah wa qaala maratan mar baa uu jaabir wuxuu nagu yidhi haddaa hadda riwaayada hore waa faxahaa lii buu yidhi waa ii tacatoobiyey laakiin xool hakada inay gashay oo xoogow hadalla ka yar galay oo abubakar ka yar mashquulay kadib deena uu yar caadhooday jaabir ayay riwaayadan dambe ku caddaynaysaa wuxuu leeya waqaala maratan jaabir mar buu wuxuu nagu yidhi faataytu abaabakar baan u imaadayoo fasa'altu waan weydiistayoo falam yucdinii imuuna siin qofkii ballanqaadka nabiga calayhi salaam uu u qaadayoo hanoo imaado waan imaaday isiibaa iri bu yidhi ima siinin uma ataytu mar kalan haddana u imaado falam yucdinii ima siinin uma ataytu markaasa athaali mar saddexaad u imaado faqultu ku idhi marka saddexaad sa'altuka waxaan ku weydiistay inaad xoolihii lii ballanqaaday aad isiiso falam tucdinii imaana siinin uma saaltuka waan ku weydiistay falam tucdinii imaana siinin uma saaltuka waan ku weydiistay falam tucdinii imaana siinin maanta laba xaalo mid un yaal fa ima an tucdinii inaad isiinaysa wixii laii ballan qaaday wa ima an tabkhala canii inaad iga bakayshay oo bakaylnimo aad ku sifaysan tahay labadaa midun kuso fariisu yidhi labadaa midun yaal qaala abubakr wuxuu yidhi qulta tabkhalu calaya maxaa tihi tabkhalu calaya waad iga bakayli miyaana tihi maanaa bakhaylnimo xukumaysaa maa manactuka kaamaba reebin min maratin mar kuma mancinin oo kuma celinin ilaa wa ana uriidu waxaan markaas walbaba doonayay an acdiyaka inaan ku siiyo mar kasta oon kula hadlaayo haye aan kula igu soo dhaqo inaan ku siiyo meel bay ka xariiqneed hoos bay ka xariiqneed siismadaada marra shaki ma gelinin mashquul iyo arrimo bay haystay mooyeene inaan xoolahaada ku siin waayo marraba shakigama gelina niyaddayda way ku taagneed ee bakhiilnimaha igu xukumi wey qaala sufyaan waxadaanaa camar can moxamed bn cali can jaabir faxadaha lii xaiya hal mar buu u cantoomay wa qaala markaasu wuxuu yidhi cuddaha wataa xooliya cantoomso waa loo cantoomay tiri buu yidhi waa la tiriyey <coughs> ma wajadtuha waxaan ka helay hamsa miata han boqol han boqoloo dirham bay noqotay halkii mar cantoomadii fa qaala wuxuu yidhi khud milahaa maratayn ayadoo kale laba jeer qaado han boqol iyo han boqol oo kale la cantoominaynin oo la tirin hadda kasoo kasoo aruus kasoo baxso kun iyo han boqol buu helay marka jaabir wa qaala yacni ibnu munkadir waayu daayin adwa ibnu mukadir baa wuxuu leeyahay waayu daa'in inuu abubakar laftirkiisa leeyahay oo iskaga difacan waa dhici karta xadiid bay asalkee leeheed waayu daa'in cudurkeebaa adwaa ka cudursan min albukli bakhaylnimo qof bakhaylnimo lagu xukumay oo lagu magacaabay lagu sifeeyey cudur u laaban maba jirtaba cudurka xun ma ikhyaarnimo iyo sharafoo dhanba waa ka fog yahay qofka hadduu bakayl yahay gacan adag baynamaa rasuulullah xilli nabiga calayh salaam yaqsimu qaniimatan qaniimo uu qaybinayo biljiciraana jiciraana uu ku qaybinayo xoolaha jiciraanana waa xoolihii hawaazina iyo xunayn laga soo qaaday wey jiciraanana waa meeshuu nabiga ka soo cumraysan doono cumradiisii labaad cumradiisii saddexaad ba ujeedaa tii koobaad waxay ahayd xudaybiya tii labaadna waxay ahayd cumratulqalaa sanadkii toddobaad sanadkii sideedaad bacda fatxi maka jiciraan ka soo cumraysta nabiga calayh salaam tii tobnaadna xajkay ku jirtay afartaa cumru nabiga cumraystay calayhi salaatu wasalaam marka baynamaa rasuulu la yaqsimu haniimata biljiciraana id qaala lahu rajulu nin baa wuxuu ku yidhi intuu hal istaagay icdil ah, muxamedow cadaalad samee ma samaynaysid buu ka wadaa cadaalad ma samaynaysid mijeclaysi rag baad boqol boqol siinaysaa ragna waad qarisay waxaasuu marka u duuxilaya nabiga calayh salaamna inamaa ana qaasim wallahu mucdi waa ki yidhi qaybiyo wey nabiga calayh salaam masaalix diineed buu ka duulayaa dadkan xoolaha la siinaayo diin iyo dacwoay ka dhigan tahay in dadka diinta lagu soo jeediyo lagu soo dhoweeyo qalbigooda markaa uu islaamnimadii uu galo xasaasiyadii cadaawadii islaamka ay u qabeen raggii hadda soo islaamay labada kunaha yaa la dhojinaya odayaashii qabaa'ilka hogaaminay oo ayaga haddii layska sugo inta kalea qabiilka ay soo raaci lahaayeen yuu boqolboqol geela nabiga siinaya sala allah alay wasalam masaladu waa masalatu dacwa wasiila min wasaa'il dacwa dacwuu nabiga calayh salaam u jeedaa xoola raadiis kuwan xoolaha iska raadinayo iyo nabigu way kala fog yihiin sala allah alayh ali wasalam walidaalika wuxuu ku yidhi ansaar miyayna raalli ku aheen in dadku ay xoolo iyo geel iyo ari ay kaxaystaan idinkuna rasuulkii ilaahay aad qaadataan raalli miyayna ku aheen anigaa sidan ah oo waxba wadanin oo idinka maciinna ah oo muhaajirnimadii aan reemakanimadii aan maka joogay maka aha aan dan ka lahayna idinkii waddankiinni u socda raalli baan nahay bay dheheen ninkan laakiin waa nin khalad galay laqad shaqiita buu ku yidhi nabigu alai slam bacow waxaa tahay dhur darsada inkaan ku dhacday in lam acdil haddaan aniga nebi maxamedaba aan cadaalad samaynin adeena waa ga sii dheer tahay wey ah, qof shaqigaa tahay oo inkaar ku dhacday hadduu nebi maxamed ba hadda una cadaalad samaynaynin dee adigana iga sii daran buy ah, marka waxaa weeyaan dee nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam sidaa lagu yiriye qofkii kale oo laxanto ama wax lagu sheego adoo iska beriya oo waxba aan aan samaynin iska maaratay sabir iska sabir walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam markii saas oo kale hadalla xunxun loogu dhaho oo u cadhoodo gubto wuxuu isku qaboojin jiray ambiyadii ka horeysay fasbir kamaa sabra ulilcazmi min arusul raxima allahu muusa laqad uudiya akara mima uudiitu fasabir saasabra inta aniga lay dhibay ka badan baa muuse la dhibay waana ku sabray anna waan sabri wey manaha baaban wuxuu ku saabsan yahay maa mana nabiyu nabiga calayh salaam wuxuu galladaystay cala alusaara dadkii lasoo qafaashay galladaysigii uu galladaystay oo iska sii daayay faima manan bacdu ma fidaanti manigii buu qaatay min hayri an yukhamisa asagoon khums ka bixinin oo qaniimada waxaan in haddii lasoo aruuriyo shannaladoo meel walto in laga bixiyo waxay ka mid tahay diinta waa farad laakiin imaamku hadduu u arko xoolihii oo dhanba inuuba dadka lasoo qafaashay ee qaniimada ka tirsanaa in waxbaba aan la qaybinin ee dadkii loo celiyo iyagoo khumusba laga bixinin waa u bannaan tahay waa u bannaan tahay marka khumus laga bixinayo waa marka qayb ay jirto oo la qaybsanayo wy xadana isxaaq bn mansuur akhbarana cabdrazaq akhbarana macmar can azuhri can moxamed bni jubayr can abihi radi allahu canhu ana nabiya sala اlahu alay wasalam qaala fi usaara badrin low kaana mucim binu adiy ah, mudcam binu cadiyin nawfali hadduu maanta xayan noolaan lahaa waa jubayr abiis hadduu maanta noolaan lahaa hadalkaa maalintii beder buu ka hadlaya toddobaatan gaaladii waaweyneed kamida ah ya gacanta lagu hayaa toddobaatan waa la gabawar waa la laayey markaasuu nabiga alay slam xasuustay oday nabiga xisaan iyo samafal u sameeyey oo isagoo gaal ah odaygaasi nabiga calayhi salaatu wasalaam dhibaato badan oo quraysh ku hayey oy magaalada ka saareen oo daa'ifna laga soo fiijiyey meeluu qabsada asagoo lah rasuulka calayhi salaam ayuu wuxuu yidhi waxaad ku soo gashaa magaaladan aniga magantayda iyo ammaankay ku soo gal wiilashiisii buu diyaariyey wuxuu yidhi nin walba seeftaada soo qaado jeena qaarso nabiga calayh salaam buu soo geliyey quraysh buu ku wareejiyey wuxuu yidhi ninkaas maxameda magantayduu ku jiraa qofkii iskugu dhowaada hadda arigaasaa kala bixi mayna ogaada markaasuu nabiga calayh salaam nabad iyo nafis ku helay odaygii waa dhintay beder ka hor buu dhintay nabiga calayh salaam ixsaankiisii buu xasuustay gaalba ha ahaadee abaal iyo ixsaan buu u galay markaasuu wuxuu yidhi low kaana almudcim binu cadiyin xayan hadduu noolaan lahaa uma kallamani uu igala hadli lahaa fii haaulaai matna kuwan uraaya ee gaalada intayna islaam marka islaameen waa udgoonaadeen gaalo uraysa weeye markan in igala hadlaan gaaladan uraysa oo u yidhaahdo isii daa isagoo gaala lataraktuhum waan oga tegi lahaa lahu asaga dartii baan oga tegi lahaa buu yidhi abaalku ii galay ayaan dartii u siin lahaa buu yidhi khumusna kama bixiyeen muxuu ahaa haniimana kama dhigeen oo ma qaybsadeen fidyana kama qaateenoo waan usii deen lahaa bu nabiga alayh isalaatu wasalaam mxuu ahaa aljazasaan weeyaanoo man sanaca ilaykum macruufan fakaafiuhu weeyaanoo ixsaan qofka hadduu kuu galo ugu yaraan ixsaankii waa inaad u abaalguddaa oo ixsaantii asagaha aad u haysaa jazaar waa inaadan noqonin waa hadda kahor ishaarinay sheekh maxamed cabdahu sheekhana sheekh maxamed cabdu xafidahu ullah in badan inaan aragnay isaga oo xadiidka soo qaadanaya in la soo qaatana munaasab bay tahay fii maxalliha meelaheeda loo soo deliishado waa mudan tahay dadkana lagu tawjiihiyo oo maaratay lagu eh, meesheeda in la mariyo iyo munaasabka u aheyd xaq buu uleeyahay jazahu اllahu khayra wallah aclam bilahi towfiq sala اllah waslama ala mxamed